بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد أيها الإخوة waxaynu u ballansanayn galabta darsigii naga dhammaaday sifatu salaati الnebiy sal ly slam khaatimadiisii intii uu socday asile imaaday oo soo dhacay oo aan wakhti u weynay inaan maanta insha allahu tacaala sheekhaan weydiina ayaan u ballansanayn sidii aan horeba idiinku sheegay insha allahu tacaala su way isdhex oo kuwo darsiga ku saabsan iyo kuwa ka baxsanba way isu marka sidii tartiibkii ay ku imaadeen un baynu insha allahu tacaala ku wadi doonaa maanta waa sagaal iyo bishii rabadaan sidaa insha allahu tacaala intii aan cashirkaa ah wadno ama aan wadno wixii su ku saabsan sakaatufitrig iyo wixii lamidka sakaatufitrig ah, iyo khaatimada rabadaanka oo ay fasaxan yihiin ama qoraal ku soo qora ama si shafeewiya sheekha ah u weydiiya insha allahu tacaala marka kaan cashirkaan dhammayno ayay su-aalahaasi doonaan inta ka horeysa su darsiga ayaynu wadaynaa insha allahu tacaala marka hore sheekh ayaan kusoo dhaweynaa insha allahu tacaala inuu inoo furfuro insha allahu tacala jaza khayr fadila tafadal sheekh mashkuur insha allah <clears throat> bismi illaah <clears throat> wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd eh, ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iska leh ina gaadhsiiyey gebagabadii bishii ramadaan ee barakaysnayd nin walbana ilaahay subxaana wa tacaala camalkii wanaagsanaa ee uu intaas soo waday allaha ka aqbalo dembigiisana allaha ku dhaafo ninkii gaabis ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha kabo ninkii dheeraynayana ilaahay subxaana wa tacaala ha u kordhiyo su-aalihii ka dhimana marka su-aalihii hore jawaabtoodii oo maalinkii horena ay munaasaba in la raaciyo farsamo uun isdaba martane ay u dibdhacday baynu maanta dhammaystirana wixii aynu ka gaadhna insha allahu tacaala marka fadhigeennu waa intaa idinkuna waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu jazaak allahu khayr khayr aljaza su-aasha ugu horeysa sheekh saaiilkan wuxuu leeyahay axaadiista odhanaysa ama xadiisku odhanayaa yuusan midkiin imaam u noqonin yuusan midkiin imaam noqonin gadaashay isagoo fadhiya bayhaqi iyo cabdirasaaq fi musannaf ayaa xadiiskaa soo saaray xadiiskaasi sheekh ma sugan yahay haddii uu sugan yahay soo kama hor imanayo xadiiska tilmaamaya uu nebigu leeyahy sal l imaamku haddii uu fadhi ku tukado fadhi ku tukada dhammaantiin bismi illaah axaadiida odhanaysa imaamku hadduu fadhi ku tukado fadhiha lagu tukado waa axaadiid badan oo saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniiddaba ku timaadda xadiidka saa'ilkuu ishaaray bahaqii khayrkii ay sheegeenna dacfi ku jira mar haddii midna uu daciif yahay kuwana ay sugan yihiin iskama hor yimaadaan xadiid sugnayn iyo xadiid sugan marka looma baahna in la jamciyo iyo in la kala rajaxa midnaba xadiidka bayhaqi iyo daaraqudni iyo ay sheegeen xadiid sugan ma aha axaadiidta tilmaamaysa in imaamku hadduu fadhi ku tukado fadhi lagula tukadaana sugan axaadiidtaas wadaaddaha aan ku dhaqmin waxay unku bushiyeen ama ka hor keeneen geeridii suubanaha sal allahu caleyh ali wasalam markuu geeriyoonayey salaada dhowra uu tukaday oo muslimiinta uu la tukaday iyo qaybo uu tujiyeyba fadhi buu ku tukaday marka falkaa nabigu uu sameeyey iyo amarkiisii qowlka ahaa seebaa loogu dhaqmay oo laisugu keeni bay wadaaddu isku maandhaafeen mooyeene xadiidka bayhaqi asagu uu sheegay ee leh gadaashay midkiinuusan fadhi ku tukanin ka asagu ma sugno wallahu aclam jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekh saa-iilkan wuxuu leeyahay waa gabar dabcan sheekh waxaa jirta gabar aan walaalo nahay waxay u tagtay naag saaxirad ah. markaas waxa ay samaynaysana waxa ay la socotaa inaysan u bannaanayn inay saaxiradda u tagto markii lagu dhaho ama looga nasteexeeyey iska daana waxa ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa waa uu cafiyaa oo waa qafuururaxiim marka sheekh qof noocaas oo kale ah guri ma kula noolaan karaa maadaama ay sixirka iyo waxaa la midka ay aaminsan tahay <clears throat> midda koowaad ee ku saabsan su-aasha jawaabteedu waa laba dhinac midda koowaad oo ah dadka ilaahay caasiyey ama qaraabada ah ama uun xigto ah ama uun soomaali kaliya muslimiin kale ah in la gooyo oo laga fogaado ma waajiba mise maya jawaabtu waxaa weeye marna waa waajib marna maya haddii wax maslaxa ay ku jirto ood u aragto ruuxii haddaad goysood ka fogaato inuu xumaanti ka waantoomi oo wixii uu ka fogaan ama uu yarayn ama calaa aqalli taqdiir uu kaala xishoonoo uu qarsan haddii aad u aragto goyntaadu iyo ka fogaanshahaadu inay wax tarayso waad ka fogaan inay waajibto waa laga yaabaa inay markaa fiicnaatona waa laga yaabaa haddaysan wax maslaxa ah ku jirin oo inuu ruuxii ka sii daraama mooye inuusan ka raynayninba oy dantuba ku jirto inaad la joogto ood waaniso ood celceliso ilaahay ka cabso aad tidhaahda ay roon tahay in laga fogaada ma aha in lala joogaa wanaagsan taa waa asal guud oo ku saabsan dadka macaasida iyo fisqiga ku dhex jira goyntooda iyo xidhiidhintooda asalkeedu waa middaas masalo go'an oo bir lagu goynhaya ma ahee kolba waxaa la fiirin sidee bay dantu ku jirtaa siday dantu ku jirtay bayna labadeennu isku maandhaafi karaa anuu la dhashay ninkan hadda aad sheegaysa caasiga ama gabadha caasiyadda ah ee sixirka samaynaysa ama u tegaysa iyo adigoo la dhashay baan labadeennuba isku maandhaafi karaa ma in la gooyay dantu ku jirtaa mise in aan xadhiggeeda la sii dayn oo la celceliyo oo la waaniyo oo la qaqabto taasi marka waa asal guud oy culummadu ka hadlaan oo u yaqaanaan hajar ahlilbidac aw ahlilfisqi waalmacaasi qaybta koobaad ee labaadee ku saabsan ee haweenayda sixirka samaynaysa a'immada maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadu akaru ahlilcilmi aan dhehe culummada muslimiinta badankood waxay qabaan sixirka in lagu gaaloobayo hadaad samayso iyo haddaad dadkii barto iyo haddii adoo aaminsan laguu sameeyo intuba inuu gaalnimo yahay oo shareecada lagaga bixi oo ruuxa uusan musliman ah bay a'immada badankood qabaan waana sida ay xanafiyadu iyo maalikiyadu iyo xanaabiladu qabaan jamaaca min asalaf ayaa ku horraysan ay ku tageen waana sida daahirka kitaabka ilaahay ku sugan ee laga fahmaayo wmaa yucallimaani bihi min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur waxaa ka horraysay waattabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr sulaymaan ma gaaloobin laakiin shayaadiinta ayaa aadamaha bari jirtay sixirka idan wixii sulaymaan laga anfiyey oo kufriga ahaa waxaa lagu fasiray ummadoo sixir la baro ummadoo sixir la barana inuu kufri yahay baa halkaa laga fahmay shayga beridiisu ay gaalnimo tahay asaga qudhigiisa gaalnimo ah isaga qudhigiisa ayaa gaalnimo ah ayb fii suurati yunis asixrun hada walaa yuflixu الsaaxiruun fii suurati طaaha inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu الsaaxiru xayثu ataa nafyiga ruuxa laga anfiyey inuusan gebi ahaanba guulaysanaynin oon liibaanaynin waa nakira fii siyaaqi annafyi ficilka manfiga ah nakira buu la mid yahay cinda ahli اusuul idan gebi ahaanba haddii liibaanta dhan walba lagu dido lagaa takooro taa macnaheedu waxaa weeye inaadan muslim ahayn daahirka nusuusta axaadiidta qur-aanku waxay tilmaamayaan ra'yiga culummada badankood ay qabaan a'immatu shaaficiya waxay qabaan inuu yahay macsiyo iyo fisqi iyo kabiira min alkabaa'ir ee gaalnimo uusan ahayn allaahumma in waxa aad samaynayso marka la fiiriyo nuxurkiisu uu gaalnimo yahay mooyeen haddaad shayaadiin baryayso oo shaydaan wax u gowracayso sida qolyaha mingiska tumooo kale iyo ah, baalka saarka la odhan jiray iyo waxaa weeye taasi iyadoo gaalnimay keeni laakiin ka sixir ahaan cinda shaaficiya gaalnimo ma aha masale noocaasa ah oo saal layskugu haya weeye marka saa'ilka waxaan odhan lahaa gabadha walaasha awaani wax u sheeg shaygaasi sixirka khatarta uu leeyahay diinteenna iyo sharcigeenna u caddee in laysku haya muslim baa tahay gaal baa tahay muslim faasiq ah oo iimaankiisu dhaawacan yahay iyo mid mooradayba ka baxay inaad tahay baa laysku haya intii loo sheegoo lawaaniyo ha loo caddeeyo haddii loo arko goynteedu iyo ka fogaanshaheedu inuu maslaxo yahayna ha la gooyo guriga ha looga tago qurub xaaraana waxeeda ha laga dhigo waxba yaan lala cunin yaan la agmarin yaan la salaamin ha laga fogaado si rux fadara ah oo la karantiilahayaa loo karantiilo wa haddii dan loo arko wey haddii laakiin ayba ka sii darayso baashay lahaydinana qafuur raxiim bay ku haysa ee odhanayso waaba ii bannaan tahayba waxaad kama jiraan yaan laga fogaanin oo la waaniyo intay danqanayso wallahu aclam jazaaka allahu khayr khayr aljaza saa-iilkana wuxuu leeyahay sheekh waa su-aal aad saddex su-aalood isu dhex wuxuu leeyahay saa-iilkan sheekh muxuu yahay xukunka qofka qaada sudro meel ay taallo yani qof sutro dhigtay ninkii ka hor qaada sudradiisa kadibna mara meeshii ay sudradu ay taallay cidiiriga daraaddiis haddiise qofka tukanaya sudrada u taala aan qof kale alaab u marsiiyo isaga iyo sutrada dhexdiisa ma dhib ayay leedahay kabahase sutro miyaan ka dhigan karaa bismillaah su'aasha qaybta hore ku saabsan ruux musalli oo tukanaya sutro uu dhigtay ma qaadi karaa jawaabteedu waa maya xaq omal inaad qaado ruux muslimaa dhigtay isagaa iskale ilaa uu salaadiisaa dhammaysto uu ka baxo ma agmari kartid xaqan oo manayd inaad qaabto inta yartee uu salaada dhammaynhayo salaad wax lagu jiraa u badan waa dhowr daqiiqo weeye afar daqiiqo saddex daqiiqo iska taagnow sug ha ka taabanin arrintaa ayadaa jawaabteedu waa sida ee qaybta dambe ku saabsan ruuxuu sutro dhigtay ruux kale alaabtii asaga ma marin karaa macnaheeda ma fahmin su-aasha anugu hadday tahay sutradii ruuxi intii ka dhexaysa ma dhexmari karaa taasi ma banaano oo waa shay aan la ogolayn iyadooy eh, tahay suturadii oy u taalla intaan alaab qaado gacanta ma fidin karaa ruux kaloo dhanka kala jooga ma u laaci karaa dhib ma laha dhib ma laha muruur baa la diiday adoo socda inaad goyso ayaa la diiday hadday tahay adoo dhankan jooga iyo asagoo dhanka kala fadhi inaad la laacdo oo alaabtu saa ku qaata dhib ma laha hadday laakiin mari tahay alaab la mariyo iyo oo adoo wada aad marto iyo hadduu khayrkaa maraba lama ogolo ruuxa iyo sutradiisa gabaadkiisa in la kala dhex maro taasna waa xaaraan waana kabiira min alkabaa'ir wallahu aclam kabaha sutra ma laga dhigan karaa waa arin aad u dhib badan wax nas oo diidaya anugu ma arag kabaha in sutra laga dhigto wax nas oo diidaya ma arag kutubulfiqi markaad maraysaan iyo axaadiidta aad maraysaan wax odhanaya kabaha yaan hortaada la dhigin iyo hala dhiga midna ma ay jirto nusuustu waxay tiri kabaha ama qabo ku tuko ama dhankaada bidix iska dhig dhanka bidix dhigo haddaysan noqonaynin walaalkaa midigtiisa hadday walaalkaa midigtiisa noqonayso ruuxii ku garab taagnaa ay midigtiisa noqonayso suban wuxuu lugahaada gontahaada hoostooda dhigo intaa waxaa laga fahmay hortaada lama dhigan karo hadduu nabigu leeyahay bidixdaada dhigo ama ku tuko haddaydan bidixdaada dhigaynin ama aadan ku tukanaynin intaad tiibto gundahaada iyo lugahaada hoostooda dhigo waxaa laga fahmay fuqahada qaarkood ka fahmeen hortaada lama dhigi karo haddii hortaada lama dhigi karo ay noqotona sudro lagama dhigan karo waxaa kaloo xoojinaya nebi maxamed iyo saxaabadiisa oo lama hayo kabaha sutra ka dhigtay iyagoo kaba lahaa oo kaba qabay ul iyo waran iyo eebe iyo heerye iyo rara awr iyo waxaas qob taliya karbaashay keensadaan iyo carra ay tuuraan iyo dhagax la qotonsho iyo howlahaasay raadin jireen kabuhu hadday sura noqon karaan oo la dhigan karo kabahaa ka dhib yaraa in la qotonsado inaha marka laysku dardaro wadaaddaa diidan haddii laakiin aaday tiraadaw nas cad baan kaa rabaa luuqluuq kaama rabee nas cad baan kaa raba odhanaya kabaha sura waa laga dhigan karaa iyo lagama dhigan karo anugu ma hayo mana arag wallaahu aclam <clears throat> jazaak allah khayr khayr aljaza saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh maalin dhaweyto waxaad tilmaantay ama aada sheegtay in la ixtiraamo culimmada adiguna culimmada salafiy اljadiid iyo ictisaamka waa aada sheekh arrintaa bal ka waran tan su-aal waa fadhi ku dir ayadu bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin eh, waxay carabtu ku mahmaadaa kullu fataatin biabiha mucjaba gabadh walba aabbaheed baa la cajab qaba oo ragga ugu qiimo badan aabbaheed hadduu afgarooc yahay hadduu fula yahay hadduu yahay midgaan dhaqan xunon akhlaaq lahayn hadduu diric ningobeeda yahay aabbaheed baa rag ugu fiican gabadh walba aabbaheed baa deeqa nin rageedku waa asaga soomaali asagaa ka dhaqaaqa isagaa u geesisan isagaa u halyaysan marka kullu fataatin biabiha mucjaba soomaali waxay tidhahdaa isuqabe aan loo qabin baa badan isuqabe aan loo qabinna waa badan yahay marka waxaa weeye culummada in la ixtiraamo waa waajib diineed ilaahay in loogu dhowaado ixtiraamkooda qadarintooda ka warqabkooda wax ka barshadooda in la qadariyo waa diinteenna qadarinteedii wadaadka shakhsi ahaan oo fulaan xasan ama cabdulaahi ama geeddi ama maxamed ama cali ooma xurmaynayne waxaan u xurmaynaynaa oon u qadarinaynaa wuxuu xambaarsan yahay diinteenna inuu naga yaqaan allah inuu inooga dhow yahay hadduusan nooga dhowayn xataa inuu naga yaqaan oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu agtiisa waxna dheer yahay qadarintiisu marka waxaanu ku qadarinaynaa shareecadana iyo diinteenna cidda noo hayo wey ummad walbana dadkooda diinta u haya waa ixtiraamaan shareecadanu marka way ixtiraamta ninka caalimkaah intuu toosan yahay cilmigiisa uu ku dhaqmahayo taasi waa asal aan muran lahayn oo aniga xasaana inaan ka hadlo culummada ixtiraamkeeda iyo qadarinteedu weligeyna waa ka hadli jiray haddana waan ka hadlay xaqna waa u leehay wax laysla ogyahay oo macruuf ana waa ka hadlo wanaagsan wanaag baan ku faray ee xumo kuma farin warkusoo sidaa ma aha waxaa kuu yimid wadaaddaha adugu aad sheegtay een anigu ka hadleen weeraro ma wax anugu aan u horreeyoo bilaabaybaa mise waa hawl wadaadda dhaqan u ahayd odaygii baashu ay ka fakatay wuxuu idhi waa dhaqan rageed buu idhi waa caado rageed ceebe ma aha marka waa caado culummo ama talabatulcilmi ninka culummada inxiraafa ama leexda ama diintii baal maray in la baraarujiyo la yidhaahdo wuu khaldan yahay culummona ma aha waa caalim aafaysan ka leexda warree war iska jira diinteenni dhaqankeedii iyo nolosheedii baa ku jirta wadaadka inxiraafay in inxiraafkiisa la caddeeyo oo baalmaridda diinta uu baal maray la qeexo oo ummadda looga digo ayadoon shakhsiyan asaga loo weeraraynin oo la rabo ummaddu inay badbaaddo waa diinteenna qayb ka mid ah qodobka anugu aan la imidna ayadna waa gar waxaa kuu yimid wadaaddahaas aad sheegtay ma mudan yihiin inaan sidaan oga hadlay iyo si ka daranba looga hadlo aniga sidaan aaminsanay haa waa mudan yihiin inay mudan yihiinna marar badan baan ka hadlay waxay ku mudnaayeenna waan caddeeyey ee wadaadow dhibka ku haysta waxaa weeye saa'ilkan ka hadlahayahay markuu culummo la sheego odaygaadunbaad la soo boodi dhibkaasaa ku haysta kuwa aad sheegayso masaajidooda culummada tabliiqa oomay ogolo wadaadaha tabliiqa ee baxe ee khuruuj fii sabiil u baxe ee khayrka badan ee cibaadada badanee ee akhlaaqda badan ee taqaanaan ee soomaali hadda qaatayba berigii asian laba wareegay mar dhowna aanu malayn isli inay ka qabsan doonaan way la dagaalamaanoo culamo uma yaqaanaan ku aad sheegayso way ixtiraamaan mana qadariyaan marka wadaadahada wixii qiil u noqday inay tabliiq weerarano ay ka hadlaan masaajidana ay ka fiijiyaan culummada soomaaliyeedna ay ka saaraan kuwa islaamna ay ka saaraan wixii qiil ay ka dhigteen wadaadahaadu yaa anigana qiil ii ah inaan ku wada darka kala baxo su-aashaa waxaan u malay inay iska caddahay dhan kale haddii loo dhigo masaa'id taadka la yidhahdaa dhankaa inaga jira midaa inaga dheerana xaq balaaza la yidhaahdo aadaan dheerna waa inoo dhow yahay mid tu alifka jiro oo soomaali duqayadeeda iskugu tageenna wuuba jiraa intaasoo wadaad oo meeshaa joogta wadaaddaha aad sheegtay jadiidiye ictisaam aad sheegtay culummana umara yaqaanaan culamaa usummee bal culamaa'ulmushrikiin bay u yaqaanaan idan kuwaasi waxaad ooga saarteen idinku culimmanimadkii ixtiraam darrana aad ogaga dhaqantaan bal mooradaba aad ooga saartaan in badanoo ka mid ah yaan aniguna kuwaada ka ursaday cudurku waa cudurkii waxaana asal ah in labada shay ee isku calaamada ku taalla isku xukm la siiyo labada nin ee isku boogtaa ah in isku dawo la siiyo soo sidaa ma aha dawadii aad idinku ku rideen qolyaha qaadiriyada iyo suufiyada iyo saalixiyada yaan anuguna wadaaddahaas iiga muuqday oo dawadii baan siiyey kiniinkii un baan siiyey waxaa kuu yimid aw wadaaddihii islaax akhwaanulmuslimiinka aw wadaaddahoodii idiin yaqaanay idinkoo dhan wahaabiyadiinna ama nimankiinan salafiyada sheegtay idinku qaada jihaadiyiin iyo salafiya cilmiya iyo qunyar socod iyo xagjir iyo idinku isqaaqaybiya kulligeen idinku wada socdo waxay idiin yaqaanaan niman wareersan oo fiqulwaaqic aan lahayn oo sadxiyiin ah oo jaamidiin ah oo xarfiyiin ah oo nasiyiin ah oon laba digaa kale celin karin adduunka qaabku iskugu dhacaya u shumayan aan fahmi karin ummaddana intay qiimeeyaan mustaqbalkeeda aan adorisi karin xaaladta taagan aan qiimayn karin wax la soo dhaafay aan duruus iyo fiqyaad kala bixi karin niman wareersan oo budhla duula idiin arkaan culummada idima yaqaanaan idinkuna waxaad u taqaanaan mooryaan diimeed oo ibaaxiyeyn ah oo aan diin shuqul ku lahayn oo diinta ku maxaabsada oo dhexda dhuuqsada oo gadhka xiira oo gabdhaha salaama oo heesoo neekiya oo malaaxido diinlabayaal ah oo idinkii dinnaahinhayay barkiinna kutub ay ka qoreen marka waxaa weeye wadaadow laba mid yeel saa'ilkan ka hadlaaya nin walbo culummo sheegta mid xaarka cunaa allaha ka dhigay aan ixtiraamno aysan ka ahayn nin walba kiisa ha wateoo kaada maka lacantooge laqayna iska dulqaado waad i fahanteen baanu malay ma waxaa la gar allay taqaanaa gar allay taqaanaa marka suaashaasi aashaasi waxaan u malaynhayaa iska fuduusha ahayd intaasi ku filan waxaa intaa dheer culammada muslimiintu waxay ka hadleen culummadu waa laba qaybood mid in la ixtiraamo qayb in la ixtiraamo la qadariyo alla lagu dhowaadaa waa min fadaa'il acmaal wa min alqurba ila allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa kaaga raalli noqon xidhiidhintiisa u dhowaanshihiisa ka warqabkiisa waad ku badbaadi midna in la gooyo oo laga fogaado oo laga cararo oo weliba lala halgamo lala jahaado ayaa ka fadli badan bay dhaheen jihaadka qutaacu turuqa mooryaanta xoolaha dhacda ee gabdhaha furata ee dhegadhegaha goosata ee ninkii diidana dila kuwaa la dagaalankooda wadaaddaha noocaasa la dagaalankooda ka fadli badan bay yidhaahdeen in la xaqiro oo la quursado oo la daraabo oo dacdarre iyo dhaqanxumo lagula dhaqmo ilaahay baa loogu bay dheheen culmmadii baa sidaa cadaynaysa waxay wahaabiyeen la timid me culummadaa sharxaya maalikiyadii shaaficiyadii xanaabiladii maalixanafiyadii kulli wa sharxayaan aduu marka wadaadkaada inuu khaanadii ixtiraamka ku jiriyo inuu tii la quurhsan jiray ku jiro soo kala cadee hadduu adugu kuu fiican yahay anagu waa nala balaysan yahay markuu nala balaysan yahna waan ka degaynaa warkoo kooban waa intaa su-aashii faduusha ahayd inta aan ku daayo waa iska ramadaane xilli kaana inaan ku faagtaa laga yaabaa wallahu aclam awow maxaad tihi fadlan intaan tan dhammaynayna maxaad u sugi weyde dadka islaamka iyo saaxibiinta ayaa kala yii wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله muslim iyo gaalaa diray muslimkii baa dad soo afaashay waa baariyin nebi maxamed baa loo ogolaan waa ka dad gaalaada lagu jiro magaalaa oo ka hor yimid oo dad qabsaday oo addoonsaday diintu markay timi diintu maushaciiso ninkaasuna addoonkiisii yahay waa ogolaaday waa laba gaal tii muslimka ay ku marka saddexaad er haddii ninku islaamo isagoo nin gaar addoon ah mumin sida bilaal oo kale shareecadu ma ku xukumaysa addoonkiisi baa ta may weligay maaga nin jileec ah oo addoona ragka maxaa ku qasbay bismillaah bismillaah awowey adaa waxaad lahayd su-aalaha fadhi ku-dirarka ee faduusha wadaadkaa laga daayo adigii baana sii wada marka waa raggii o dhan wada qoslaayaan marka haddaysan faduul ahayn maxaasaa loogu qoslay bismillaah ilaahay sida khayrkana waafajiyo qadiyadda ku saabsan cubuudiyada ama riqiga shareecadeennu go-aan bay ka leedahay go diin iyo sharci uu ka qadan lahaa bayna ka qaadata markaannu uun soo khulaasayna waxaa weeye ruux bini aadana oo mukallafa oo baaliqa ma la addoonsan karaa baad la soo istay ku bannaanaatay ama ku dhacday in la addoonsado su-aashaada bilowgeedi saasay ahayd kadib baad yar faahfaahaysa adiga guray iyo xasaankan hadlahaya iyo raggiinna fadhiyoo dhanba waxaad ogashihiin ilaahay khalquu abuuray oo geel ah oo lo ah, oo dunyo ah oo afarta saddexda meesiah iyo ka badanba inaan dhaqanno oon saan doonna ka yeelno xaggana aan ku andacoonno ilaahay baa noo banneeyey ritigii quruxsanaa ee carruurta kugu dhaamin hayay ee geela kuu rimin hayay ee lagu guurahayey ee la gaadiidsanhayey ee reex walaalka go'moon loo gaadicelinhayay ee qiimaha badnaa maalin bay kaa soo wareego birtaad bayda ku goyn hilibkiisana waad karsan oo lagu kala tagahaya ilaahay baad ii baneeyey baad leedahay nafta asaga ka baxdae ka dareertay iyo teennu way siman tahay soo laba ruux ma ah ilahay baa wada abuuray inaan inagu dheefsanno ayaa ayaa loo abuuray adugu waxaa lagu abuuray aadamaha iyo insiga iyo jinka iyo malaa'igta waxaa loo abuuray allihii khaaliqii abuuray ee rabbulcaalamiin ah ee qaadir ah inay caabudaan ka amar qaataan isaga isu dhiibaan u hoggaansamaan cid kalena aysan u hoggaansamin xikmada iyo falsafada qadiyadda riqiga ku jirta waxaa weeye addoonku marba hadduu ogolaado inuu ilaahay khayrkii addoon u noqdo oo sanam inuu isujuudo ogolaado inuu macatab dhunkado ogolaado oo inuu awliye ahluqaabuur wax u gowracuna diiqo ku dhawaafo qubuurtoodii oo awliye allay adeeg u yidhahdo u ogolaado oo ciise iyo hooyadiibaa ilaah ou caabudi ogolaado oo laati iyo cusa uu ku dulmeeraysto asagoo caaqila oo baaliqa oo ilaahay karaameeyo bini'aadama uu ogolaado in makhluuq kale iyo addoon kale uu addoon u noqdo waxay leeyihiin culummadannadu waxaa ka mudan midka asaga ogolaaday in ilaahay khayrkuu addoon u noqdo ogolaaday in muslimiinta dhabte alla caabudahay ilaahay keligii ku xidhan ay addoonsadaan oo beeraha ku fashaan ila asagaaba isbahadilay waxaa la yidhi ceesaan walba ama lax walba shilalkay isdhigtu shabeelku ku cunaa adugu markaad ogolaatay inaad ilaahay khayrkii addoon u noqoto oo dhagax iyo caro caabudo oo jeed muxuu ahaaye qoda ku dul wareegaysato ood isbahdishay oo karaamadaadii aad jebisay waad kufjabtay kufjabid awow ma taqaanaa gabdhaha royal faamilka ka dhashay oo soomaaliyeed bay waagi hor odhan jireen hadday guursan hayaan dadkii nasabdhimanka la odhan jiray ama midgaha la odhan jiray ama dhibaanka la odhan jiray way guursan kartaa laakiin waa inay tidhaahdo kufkayga waa jabay bimacnaa darajadii aan laha waan iska qaaday kornayl iyo jarnaal buuxaan ahay garaadihii baan iska daadiyey saan oo la simo ninkan hadda aad sheegaysaan eed leedihiin waa nabsadhiban marka adaa kufkaadii qiimahaadii jabiyey xasaanadii aad lahayd baad ku ciyaartay makhluuq iyo addoon adoo kale ayaad u ogolaatay inaad u sujuuddood addoon u noqoto marka waxaa ka wanaagsan addoommaha rabbi ee ku xidhan keligii caabudahaya ee mashquulsane halgan ku mashquulsane cibaada ku mashquulsane muxuu ahay wax walba ka mashquulsan inaad caawisood addoon u noqoto carruurtan u ciyaarsiiso beerahana u fasho biyahana u dhaamiso warkaa waad fahantaan u malayn falsafada diineed ee raqiga halkaasay ku salaysantah taasi waa qodob meesha yaallo bannaanka yaloon muran aan lahayn wey su-aasha labaad ee ku saabsan addoon muslim ah laba gaaloo is addoonsan jirtay midkood hadduu islaamo kii kale inuu sii haysta isagoo gaala ma bannaan tahay ma bannaano shareecadeennu waagii hore haa laakiin mxuu ahay yowma fatxi makka iyo sulxulxudaybe markay socotayba addoommihii ka soo baxsaday sayidyaashooshii gaalada ahaa ee nabiga u yimid markay intay quraysh timid ay yidhahdeen nebi allow nimankan shaqada iyo biyodhaaminta iyo awrtay rarahayeen iyo xoolahay raacahayeen iyo raashinkarintii bay ka soo carareene diindoon ma ahee addoommahannaga noo soo celi oo xataa saxaabada qaarkood ergadaa wax ka garteen oy nabiga oo la yimaadeen sida cali iyo jamaaco kale nab wuxuu laysa lilaahi shariik laysa lilaahi shariik way xoroobeen hum cutaqaa'u اllahi caza wajal ruuxa muslimkaa ah ee adoonkii addoonkii gaalka ah hadduu islaama asagoo gacan gaal ku jira oy laba gaal isla ahaayeen kana soo cararoo muslimiinta u yimaado sidaasuu ku xoroobaya waxay fuqaadu isku maandhaafeen ma tegidda ka soo tegay buu ku xoroobaya mise islaamkuu ku xoroobaya nin muslima oo ilaahay rumeeyey gaalnimana ka toobad keenay gaal ma si haysan karo ama aynu dhahno inuu ka tagaa waajib ku ah oo muslimiinta aado saasuu xor ku yahay ama islaamku ku xoroobaya aynu dhahno qodobka saddexaad ee kuugu dambeeya wuxuu ahaa shareecadu hawshi saa ahayd maxay ka qabatay khulaasada warkaadu saasuu ah shareecadu addoommihii soo dhaqmahayey ee carabisa ay ku soo haysatay wuxuu dhiirogeliya in la xoreeyo qur-aanku intuu ka hadlay addoon in la xoreeyo ilaahay loogu dhowaado laa uqsin baa ogu yar falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba maxaa daba yaalla faku raqaba nabi allow qoor inaan xoreeyaa ligu leeya tan ma igaga hasaxaysaa ictiqaa fa inaha mu'mina ninka addoon xoreeya xubnihiisaa xubin xubin naarta lagaga xoraynaya addoon la haystay baad xoraysay wejigaada wejigiisii baa naarta lagaga xoray ilaa asagai addoonnimo culays baad ka qaadda adoona wejigaada naarta laga qaadayo xubin xubin baa loo dhighayaa ilaa xubinkaada taranka lagu furto oo lagu badbaadiyo kiisa taranka lagu badbaadiyo sidaa darteed inaad lab ka xoraysaa ka khayr badan inaad dumar ka xorayso ninkii laba laba xoreeya laba koor buu naar ka xoroobaya ninkii laba dumar xoreeyana hal mar buu ka xoroobaya shareecadu way u tilaaba tukaysay way u xirma qaboojisay dhaqan saa'iday oo baahay oo lagu dhaqmay oo kumaankum soo socday buu ahaa shareecadu hal mar bir kuma goyn karin hal mar bir kuma goyn karine sidii loo baabi'in lahaa ee loo yarayn lahaa bay sharcigu dhiiro geliyey ummaddan oogu yeedhay addoonka muslimka adiga kula joogee gacan sharci ah kugu soo galayna inuu walaalkaa yahay waxaad cune wax ka siiso uu kula cuno waxaad xidhan uu kula xidho wuxuusan keri karin aan loo dirin sidii ilma muxuu ahaay daa'ima ah oo la dalaandelinahayo la tallaabo barahayo buu sharcigu addoommada u ilaaliyey halkaa ariiq buuna ogol yahay in wax lagu addoonsado addoon gaal ah oo asagu ilaahay ku kufriyey ilaahay kayrkiina addoon u noqday baa annagu addoonsanaynaa qaab kaleo intaan duullo ama aan dhaqaaqna aan ruux iskaga soo qabsanayno ma jiro haddii laakiin addoomma ay gaala keensadeen sayladii suuqa aannu ka helno inaan gadanno waa noo bannaan tahay laakiin annagu ariiqaan wax ku mulkino waxaa weeye haddaan muslimiin nahay ee diinta loo tiirinayo eelaleeya nebi maxamed baa la yimid la odhan karo wixii ka horreeyey ee soo jiray ee nabigu uusan baabi'ininen burburin iga daa waxaa weeye in gaal ilaahay khayrkii addoon u noqday la addoonsado middaas weeye taa inaad fahanteen baan u malaynayaa dhaqankii laakiin soo jiray nabigu inuu yareeyo oo uu muxuu ahaay cidhiidhi ka dhigo oo uu toosiyo wixii khaldanaa ee badnaa iyo xadgudubkii la dagaalamo taasuu isku dayay taana way jirtaa xukumka marka in la inkiro oo diinta laga saara ma bannaano xukumu sharcigeennu ku xidhay jihaadka iyo axkaamtiisa in la yihahda ma jirna waa khata qaabka dadka qaarkii ay ugu tacaamulaanna ta shareecadu diiday ama qolyahantin adayga eed leedahay addoommaha maxaa ku xidhayo nimankan jareerta ah hawsha anugu ma aqaana waxa ku xidhxidhay adaa lagu weydiin oo muxuu ahaayey saraakiishii wadankii soomaaliyana ahaa wadanka wax kusoo bartay canshuurtaanadii dalka somaliya wax kusoo bartay marka waxaa dadkaas marka reer goleedka idinku u tunjilicsateen eed ummadda oga saarteen ee dadkaad ogala simi weydeen idinkaa laidin weydiin anagu waxaa weeye idinkoo ummaddii kala saaray oo nimanka gumaystay baan annagu soo kacanay oon soo hana qaadnay nimankan hadda yararka ee soomaaliya jooga ugu horraysayba dadka wax sima idinku inaad sintaan waa diideen afkana waxaad ka dhihi jirteen soomaali maxamed yaa tahay soomaali maxamed hore soco yaa tahay reer macallin baana qabta xidha waxaasoo iska sheeka barley ah oon macna badan ku dhisnayn ood marna intaad kafanteen aad tiraadeen waxaa lagu soo tukan hayaa qabyaaladii oo shee maxamed macallin ad u kaxaysan ku tuka aad tiraahdeen howlahaasi iska sheekay ahayd iyadoo tii ka daran wakii xabaalaha laga soo qoftay ninty-onkii wixii ka dambeeyey ama wixii ka horreeyey lagu baaba'ay laakiin wadaadaha la arkay marka iyagu ay meel yar gacanta ku dhigaan inay dadka ka dhigahayaan garba siman iyo shanla siman siduu nabigu yidhi annaasu sawa ka asnaani lmishti ama sawaasiya ka asnaani lmishti aadamuhu waa siman yihiin sida shanladu ilkaheedu ay u siman yihiin shareecadu waa sida laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bاtaqwى ina akramakum cind allahi atqaakum hadday sidaa tahay karaamadu diintaay ku xidhan tahay dulaysu lagu dulaysana lagu adoonsanna gaalnimada ay ku xidhan tahay warku waa intaa inta kale marka xalladayntii iyo cusbayntii aad ku dartayna ma sii dabageli karo intaasaan kaga hadhaya wallahu aclam baarak allah fiik jaak la khayr sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekhana ma jirtaa imaam alimaam ibnu jariir inuu soo guuriyey axaadiis sheegaysaay ashajaratu اlmalcuunati fi اlqur'aan in ay yihiin reer bani umaya alimaam ibnu jariir abari soo guuriya aaaartaas sida taariikhdiisa iyo kutubtiisa kale qaybo ka mid ah aaaar tilmaamaysa iyo axaadiis tilmaamaysa washajarata almalcuunata fi lqur'aan in looga jeedo reer bani umaya wuu soo gooriyaa hal xadiioo ka suganna ma jiraan dhammaanteed waa daciifo inkastoo sii kala darantaha dacfigeedu qaybay wadaaddo taxsiiniyeenna way jirtaa laakiin hal xadiid kama sugno wallahu aclam jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekh saaiilkan wuxuu leeyahay waa gabadh baad moodaa waxay leedahay sheekh gabadha ma u bannaan tahay marka ay tukanayso inay codkeeda kor u qaaddo ama qur-aanka markay akhrinayso inay codka kor u qaaddo haddii ay keligee tahay salaadase in arkaanteeda loo qeybiyo mid gaaban iyo mid dheer sayd u aragtaa gabadha muslimadda intaan hadda xusuusto madhabka annaga shaaficiyadun baan hadda aad ka xusuustahay gabadha muslimadda ah hadday keligee tahay oo meel cidla ay joogto salaada ay tukanayso qur-aanka kor bay u qaadi kartaa hadday qur-aan akhrinaysana kor u qaadi kartaa hadday salaad tukanaysana kor bay u qaadi kartaa waa hadday keligee tahay hadday dumar basal la joogaan ama maxaarimteedii iyo wadaadkeedii iyo walaalkeedii iyo aabbaheedii iyo wiilkeedii iyo abtigeedii iyo adeerkeedii ay la joogaan oy maxaarim la joogaan iyo dadkii aan gayaankeeda ahayn ay la joogaan ayaadna kor bay u qaadi kartaa hadday keligeed tahay ama maxaarimteeda ay la joogto ama dumar muslimaada bese ay la joogto iyo wixii la halmaalo ama adgaalaba ha noqdeene saddexdaa xaalo qur-aanka kor bay u qaadi kartaa hadday laakiin rag ajaaniba la joogto inay qur'aanka aanka siraysato ayaa wanaagsan codkeedaa lagu fidnoobi karaa ragga qaarkiiba codkoodu kaa dhex gabadh muxuu ahay gashaanti oo cod quruxsan markay codka kor u qaaddo waxaa weeyaan ragga qaarkii motoorka halaabaya fariinkay goosanayaan gabadhaanna inay fidneeyaan waa laga yaabaa ayaduna ay fidnayso marka haddiiba lii falaa takhdacna biاlqowl fayamaca aladii fii qalbii marad wa qulna qawlan macruufa waxaa weeyaa inay gabadhu waa xaaraan malihi codkan kor inay u qaada marka waa xaaraan odhan mahayo birna ku goyn mahayo laakiin inay gaabsatoy siraysataa fiican hoos u dhigto masalada maakhadkeeduna waxay ku xidhmaysaa sawdka iyo codka haweenaydu ma cawraa mise cawra ma aha cawra ma ahaa loo badan yahay haddii fitno laga yaabina inuu xaaraan yahay inay koru qaadana waa mujmac cawra miyaa mise mayana waa khilaafiyo masalada qaybtoodan kuu sheegayna gabadhu codkay kor u qaadi haddii ajaanib ay la joogtona way siraysan wallahu aclam qaybta kale raacdee ah ee arkaanta salaada in loo qaybiyo rukni dheer iyo rukni gaaban shaaficiyadu way qaybiyaan fadhiga u dhexeeya labada sujuudood rugni gaaban bay u yaqaanaan ictidaalka rugni gaaban bay u yaqaanaan atixiyaadka koobaad rugni gaaban weeye bimacnaa gaabni iyo dheeri nas u qaybinaya ma jiree markii la dhugtay ee la fiiriyey salaadii nebi maxamed qaabkay ahayd iyo axaadiisii soo aroortay ayaa waxaa laga dheehday salaaddu inay kala dheer tahay ragcadda koobaad inay ragcadaadka ka dheer tahay istaagga koobaad ee qiraa'ada qur-aanka lagu akhriyo rukuucda ka dambayso inuu ka dheer yahay rukuucdu inay ictidaalka ka dheer tahay qaabkaasaa laga ogaaday oo laga fiiriyey marka shaaficiyada waxay yidhaahdeen ictidaalka iyo kuwa lamidka ah nusuustu ma soo aroo nabigu inuu dheerayn jiray laakiin sax ma aho axaadiid badan baa ku timid in ay dheeraayeenoo ictidaalku iyo rukuucdu iyo fadhiga dhexe laba sujuud u dhexeeya wuxuu ku qiyaasan yahay ku sargoosan yahay wixii ka horreeyey haddii lasoo dheereeyo asna waa la dheerin waa lagu dhowayn haddii la gaabsho waa lala gaabin sidaasaa sax saxa nas sheegahaya kana waa gaaban yahay kana waa dheer yahay kana hala dheere kana hala gaabiyo khaasa ma jiro laakiin dhaqanka nebi maxamed ee qaabka u tukaday yaa nin walba aqoontu u leeyahay yaa waxaa ka yimid inuu waxna gaabiyo waxna dheereeyo wallahu aclam jasaak allahu khayr khayr ljazaa sheekh saaiidkan wuxuu leeyahay imaamku markuu tujinayo dadka salaad salaad jahri ah ma siin karaa wakhti ay ku akhriyaan faataxada markuu isagu dhammeeyo faatixada su-aashaasi maalinka u dambaysay baanu soo marray jawaabteedii in laga gudbay ila tahay sidaa ma ahayn jaak allah khayr khayr jaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh adigoo musaafira oo salaad qasriga kuu xidhanta ama qasri tukanaya haddii aad dad tukanaya salaad ku xidho tahay maxaad samayn maad la dhammaysanaysaa salaaddii mise markaad tukato laba rakcadood ayaad ka goosanaysaa imaamka bismi illaah mar haddaad musaafir tahay qasri in la xidho ma baahno qasri ma kuu xidhan yahay iyo ma soo nigeysata iyo qasri maanan soo xidhanin waa hawlihii caamada marka marba haddaad safarto safarkaasi axkaamtiisa asaga uu leeyahay wey adu ama soo xidho ama ha soo xidhin asagaa iska xidhmahaya si otomaatiga yuu qasrigu u xidhmahaya inaad salaada gaabsato xaq baad u leedahay markaad musaafirka tahay inaad iska iskaga tukato jamaacadii oo la oogahayo oo masaajidkii la aqimahayo inaad gurigaada iskaga tukato xaq baad u leedahay inaad masaajidka dacal ka intaad ku tukato ragcataynkaadii duurkii iyo casarkii cishihii aad ka dhaqaaqna xaq baad u leedahay ile maqrib iyo iyadu lama gaabiye afarta rubaaciyada la gaabiyo inaad labalaba iska tukato xaq baad u leedahay waxaa kaloo kuu bannaan muslimiinta inaad la tukato ajir badan baad ka heli jamaacada fara badane haddiise marka aad jamaaca la tukato dad muslimiina oon musaafiriin ahayn haddaad salaada ku xidhato salaada waa dhammaystiri siday iyagu yeelaan baad yeeli afar hadday tukadaan afartaad la tukan inaad ka hadho ood ku sugto fadhiga lama ogolo inaad goosato lama ogolo imaam baad raacday imaamkaasaa ku xukumahaya adugu maxaa kuu geeyey maxaad bannaanka iskaga joogi weyday mar haddaad suratay fiilada fiilada ilaahay dhammaato kama soo saari kartid meeshaad meeshaad sudhay marka sunnadu waa sidaa xadiidka ibn cabbaas baana ku yimid ninka musaafirkaa ah hadduu ku xidho ruux negi oo salaada dhammaystirahaya uu la dhammaystiran kamana goosan karo allahuma inuu haddee salaadii aad kuugu dheerato dhib yimaado oo sidii wadaadkii reer bani sulaym aad iska goosato waa gooni laakiin waad dhammaystiraysaa hiya sunna msua kala raacday mise intaan bay ahayd baarak allah fi jasak allah khayr sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh sakaatulfitriga lacag miyaa lagu bixin karaa ibnuqayimse inuu qabo in lacag lagu bixin karo maxaa ka jira bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin sakaatulfirigu in lacag lagu bixin karo iyo qiimo lagu bixin karayo in kale wadaadkii khadiibka maanid inoo khudbeeyey ka hadlay inay masaladu khilaafi tahayna wuu sheegay ninkii marka raba wadaadu waxay ka qabaanna waan u sheegi ninkii raba aniga ra'yigaygana hadda ka hor baan ka hadlay sakaatulfitrigu jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan in raashiinkii nabigu sheego lagu bixiyo wax badar ah tucmaa laydhihi wax la cuno in lagu bixiyo masagada aad cuntaan ee gellayda yaryaraha bariiska qamadida zabiibka timirta iyo wixii la halmaana wax la cuntaysto la quuto in lagu bixiyo waxyaabaha suuga ahaanta loo isticmaalo ama iidaanka loo isticmaalo inaan lagu bixinnin baa loo badan yahay waxyaabaha bududa ee daqiiqda ah sida burkoo kale ama qamadi shiidan oo kale ama galley shiidan oo kale ugaalida oo kale muran baa ka taagan muranka ka taagan waa laba dhinac dhinac waxaa weeye axaadiista daqiiqa sheegtay ma sugno in buda wax lagu bixin kara axaadiis sheegtay dacfi baa ku jira barhkoodna shuduud way ibnu cuyeyne la tafarruday oo uu xufaadda ku khilaafay nuqaaduna ay daciifiyeen wey dhankaa dareen baa kaga jira oo hubuudka ah dareenka labaad ee ku jira waxaa weeye kiilada budada ah iyo kiilada xabadda ah ee badarka ah islama eko haddaad maanta kiilo aad soo qaado gelley ah oon shiidnayn iyo kiila shiidan aad isu keento oo tii shidneen aad shiiddo way ka badan tii kale saasoo ma taqaanaan budadu hadiyo gore way ka naaqusan tahay midda xabbadda ah haddaan hadda laba suus oo badar ah oo niiskii oo abuurkii caadiga ahaa ah iyo laba kiilo oo buda aan isu keeno laba suus oo buda isu keeno ujeedaa waxaa hadhow badan labada suus ee badarka ah marka la shiido naqsigaana wuu ku jiraa ninkii budo bixinaya laba kiiliya badh meesha laga bixinayo waa inuu saddex kiila ka dhigo waa inuu kordhiyo si naqsigii uu u kabo waa dhankaas inahaasa kaga jira waxaa ii soo hadhay qiimaha ma lagu bixin karaa culammada muslimiinta badankood qiima laguma bixin kara qiimaha ama lacag ha noqdo ama markaas dhar ha noqdo ama muxuu ahaayey oo la cabsado markaa la sii gato dhacfi laga dhigtay wax la cunaan lagu sii iibsado inaan qiimo lagu bixin karin bay culummadu u badan tahay wadaaddo taabiciina iyo xanafiyada ayaa qaba in lagu bixin karo markaasi waa marka daruuro iyo xaaje aysan jirin xanafiyadu waxay leedahay raashinna waa la bixin karaa qiimihii raashinka oo lacag ah ama dahaba ama fida ah ama ah, lacagteena u dhiganta ah ama wixii kale raashin u dhigma waa la bixin karaa bay taagan yihin labadu waa ku bannaan yihiin la eegi maayo faqiirku inuu hawshaas u baahan yahay inuusan u baahnayn la eegi maayo ninka musakiga bixinaya inay u roontay in kale midna la eegi maayo way furan tahay xanafiyo yidhaahdeen ra'yiga ayagu ay sheegeen waxay iyagu la yimaadeen ma ahee waa arrin ay taabiciintu xukumeen ninkii la odhan jiray cumar cabdilcasiis amiirkaas xilligu asagu khaliifka ah qiime in la bixiyuu xukumay taabiciintii toddobada ahaa ee uu la tashan jiraye ahlu shuuraha ahaa ee fuqaha u taabiciin ahaana way ku waafaqeen ragga caddeeye xasan albasri baa ka mida ah, waagi dambe cataa ibn rabax baa kamida ah. ee jamaaca marka min asalaf saalix baa sidaa ku tagay wax durayna markii ma jirin rayiga marka waa ra'yi laftirkiisu aan liidanin marka la eego inay taabiciin ku dhaqmeen dowlad khilaafa raashid ahayna ay hirgelisay fuqahadeediina ay ku taageereen way culus tahay oo ra'yi hadda xanafiye keliya lagu fiijisan karo ma ah laakiin annaga shaaficiyada maalikiyo xanaabilo xanafi horaanba way qabtay waxaan leenahay hadday xaajiya daruuro timaado oo raashinkii matalan uu yaraado ama danba aysan u ahayn raashinku ninka miskiinka ah ama uusan ninka sakada bixinba raashinkii helayn lacagta uu helayo xaaje hadday timaado ama daruuro madaahib al oo dhan waxay qabaan in la bixin karo qiimaha waa markaas idan ibnuqayim iyo ibnu taymiya ra'yigaas xaajada ah way qabaanoo way doortaan jumhuur salfi saalix min asaxaabati wataabiciin qabla cumar cabdilcasiis sidaasay qabeen raashin basaa la bixinaya wadaadahaas dambe een sheegayna sidaasay qabaan hadday xaaje timaadana waa maxalu ijmaac hadday daruro timaado ama u laabanaysa ruuxii sakada la siinayey ama u laabanaysa kii bixinayey waa la bixin karaa bay leeyihin waxayna ka deliishadeenoo ay axaadiidta dhankeeda deliishadeen mucaad markuu tegay yaman ooy dadka muslimiintaa sakada u keeneen wuxuu yidhi raashinkan iyo waxaad ii keenaysaan waxaa ka fiican inaad dhar ii keentaan raashinka qiimihiisi dhar iigu keena buuri dharkaasaa u dhaama buu i fuqaraau lmuhaajiriin walansaar ee maki iyo madiine jooga inaan raashin u geyno dharkaa u dhaama dharkan yaman laga hela qiimaha badan xagga ma jiro arad baa jiray dhar la'aan dharkuna xaggaas qaali buu ka yahay dhuuni waa layska helaayay dharka dhuuniga dhar igu soo bedela xadiidka wadaadana way daciifiyeen wadaadana way quwayeen way ku dagaalamaan marka waxay kaloo ka qiyaas qaateen ninkii qaalin geela lagu yeeshay kadibna waayey mid ka hoosay suu bixin qiimuna ku kabahaya qaalin geela ama qurbaceedii qiimu ku kabay labaatan diinaar laba neefoo adhayso baabu zakaad mayda kusoo marin meelahaasay wax ka qiyaas qaateen masalada usuul bay leedahay wadaadaana qaba taabiciin iyo khayrkoodba leh laakiin jumhuur ahlicilmi sida uu khadiibkii idin sheegay weeye marka masale lagu dagaalama ma ahee nin walbow khilaafka sidaad ooga bacdo ku bixi raashinka bixi haddiise raashiinkii loo arkay in qiimuhu ka fiican yahay waa la bixin karaa wallahu aclam jazaak allah khayr eh, aljaza sheekh eh, saa-ilkana wuxuu leeyahay sheekh eh, salaada habeenka salaatuleilka markaan tukanayo ducada iftitaaxa ma hal mar inaan akhriya ayaa igu filan mise mar oo aan xidho salaada waan la imanayaa bismi waynu soo maraan u malayn sifadka markaynu soo marayna ma aqaan haddaanan baraarujinin ducaalustiftaaxu hal mar umbaa lala iman ragcadda u horaysa baad la iman inta dambena taasay raacsan tahay wadaadda warkaa sheegay waa jiraan oo aan badnayn laakiin isticaadada iyo istiftaaxuba ragcadda koowaad bay gooni ku yihiin ragcadaha labaad toosunbaa qur-aanka loo bilaabay istiftaaxan laga hormarin maayo wax nas oo ku yimid nabigu ragcadda koobaad ragcadan ka ahayn inuu istiftaax la iman jirana ma jiro oo sugan wallahu aclam jazaak allahu khayr khayr aljaza eh, sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh habeendhaweyto waxa igu dhacday eh, salaad cishe ayaan tukanayo oo niyeystay inaan tukanayo kadib markaan salaadii galay ayaa waxaan ka waswaasay ama ka shakiyey inaan taraawiix niyeystay iyo inaan cisho niyeystay salaaddii anoo dhaxda kaga jira ayaan go'aansada oon dib u niyeystay inaan cisho tukanayo salaaddaan saa ku tukaday sheekh ma ansaxaysaa oo sax ma tahay se salaadda raatibada ah sunnada raatibada ah meeshii aad waajibka ku tukatay inaad ka dhaqaaqdo miyaa fiican mise waa lagu tukan karaa bismi illaah midda ku saabsan takbiirat lixraamku inaad cishanimo xidhato adoo niyada ku haya takbiirat lixraamku waa shard ama waa rukni lisixati salaa shardiga waxaa qabay xanafiya waa inaga soo maray ruknigana jumhuur ahlicilmi baa qabay qaacidada fi lusuulla waxaa weeye ashaku fi shardi yaqtadii buطlaana almashruuط shardigii ama ruknigii shardiga rukni baa ka sii daran ashaku fi الrukni waالshardi yaqtadi buطlaan haddaad ka shakido rugnigii ma la timid rugni ahaan ma oo timid shardigii ma la timid haddaad ku baltantaba oo ama ama ay kaa noqoto ood ku shakido salaaddaa ma guntamin cisho maadan gelin ma xidhmin salaadaas haddaabaad shaki ka qabto war markaad xidhanaysay ma taraawiix baad xidhatay mise cishaad xidhatay kadibna markaad meel ay kuu go'aami weydo ood meel kula xoog badnaan weydo aad tidhi haddaan hawsha baddalahaya ma soconayso waa inaad intaad istaagto qiblada qaabisho si fiican u xidhato takbiiratiraxmaan aad la timaado oo cisho aad ku xidhanayso le'annoo sheekayaasa hawshii dhaawacay waxaa ii soo hadhay qaybta ku saabsan salaadda sunnaha ah, meesha aan ku tukada ma lagu tukan karaa haa halkii aad ku tukatay oo aad ku tukan haddaad urdido ama aad hadasho halkaada adoon ka kicin baad ku tukanaysa in la dhaqaaqo meel kale la istaago wadaadaaba diidan daliil xoog badanna ma laha ayib waxaa la rabaa uun salaadii hore tukatay ee waajibka ahayd iyo tan sunnada ah in xoogow hakad ah loo dhexaysiiyo hadal iyo wardi iyo loo dhexaysiiyo intaan baa la rabaa kadibna aad halkeeda ku tukato wallahu aclam jazaak allahu khayr aljaza saailkan sheekh wuxuu leeyahay sheekh ma sugan tahay nebiga sal slam inuu yidhi qofka muslimkii marka uu tukanayo rukuucda iyo sujuudda waxa uga daato ama loogu hubiyaa dunuubtii uu galay bismillaah axaadiid dhowraa ah ku timid ruuxa muslimka hadduu weyse qaato oo weysada wanaajiyo kadibna uu tukado wixii rabbi u qadaray ee salaad ah ama laba ragcood ha noqoto ama ha ka badatee in ilaahay dunuubtiisa uu ka hoobanay markuu rukuuco markuu sujuudo ay hoobanayso dunuubta hoobanaysa ee weysada iyo salaadda ee hoobinna culammadu badankeed waxay ku fasireen dunuubtii yaryarayd ee sakaa'irta ahayd amaa kabaa'irtu toobadkeen gooni ah oo madax bannaan bay u baahan bay yidhaahdaan wallahu aclam jaak allah khayr khayr jaa saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay sheekh ma sugan tahay nebigu sal slam markuu tukanayo qiraa'ada markuu dhammeeyo inuu wax yar aamusi jiray sheekh albani irwaaga inuu ku daciifiyey ayaan u malaynayaa sheekh adigu ma isdul taagtay bismillaah xadiidka ku yimid nabigu markuu salaada xidho intuusan qiraa'aday qur-aanka akhriyo inuu aamusi jiray xadiiu xasan albasri wariyo wey xasan albasri can samra bni jundub can rasuuli illaah kaana yaskutu sal lay slam saktatayni bacda alistiftaaxi wa bacda alqiraa'a xadiidkaas wey xadiidka ku yimid qadiyadda asaga ah xadiidkaa sheekh albaani hadda raqamka anaga ma xusuusto lambarka ma xusuusto laakiin mujaladka labaad mujaladka labaad irwaa lkhaliilka yuu ku daciifiyaa laakiin lambarkii hadda uu ku qoraa ma xusuusto wuxuu ku cileeyaa ikhtilaaf ku yimid xadiidka gudihiisa iyo cancanad xasan albasri can samura oo wadaaddo xufaada ay mareen xasan albasri waxba kama maqal samura ibnu jundub wadaadana waxay dhan waa ka maqlay rag badanoo xufaada xadiidkaas way saxiixiyaan wadaadkuna waa daciifiyey labadaa ciluu ursan jiray haddii ah inta aanan eh, maskaxdu khaldin iiraab ikhtilaaf ku yimid eh, sanadka eh, ikhtilaaf matni ah cafwan mid matni ah iyo cadamu samaac labadaa cilo inqiaac ah iyo iiraabka matniga ah ayuu ku celeeyaa culamo badanna way sugaan haddii marka xadiidku sugnaado labada arimoodba waa lala imano way bannaan tahay oo Eh, markuu nabigu xidha salaadana wuxuu aamusi jiray duca dheer buu haduu gelin jiray wannaga soo maray istiftaaxii wajahtu wajhi liladii iyo kuwii ka dheeraa inuu soo marray buu gelin jiray markuu saa u xidhaba durbo kulama boodi jirin qiraa'ada iyo qur-aanka qur-aan akhris ee adkaar iyo allabari buu halkaa gelin jiray markuu faatixada dhammeeyo ama qur-aanka dhammeeyo weli uusan rukuucinna hakad yar buu nabigu gelin jiray oo ku neeftiranayo ma neeftirashay ka ahayd oo ku neeftiranayo oo uu ku kala soocay rukniguu ka soo baxee qiyaamka ahaa iyo kan uu gelhaya rukuucda uu ku kala soocayo mise waxay ahayd sagta nabigu u qastay oo cibaado in loo qasta ay laasim tahay labada ra'yba waa laisku hayaa waxayna ku xidhan tahay sixada xadiidka wadaadana waa daciifiyeen sheekh albaani ka mid yahay wadaaddana waa sugaan inuu sugan yahay baadna moodaa inay xoog badan tahay wallahu aclam jaak allah khayr aljaza saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh isaguna sheekh shahaado ama dukumenti feeg ah ma lagu shaqaysan karaa haddiise qofku uu ku shaqaystaay waxa uu shaqaystay ma xalaalba mise waa xaaraam bismi illaah shahaadooyinka feegee la qaato horta waa khayaano dhan marka laga feeriyo xoogow qishi baa ku jiro waa khayaano bimacnaa been cad wey waa been cad inaad leedahay waxaan ka soo baxay macadkii hebel la yidhaahdo jaamacadda heblaaya la yidhaahdo sanadku intaa markuu aabaan isqoro iltixaaqay kadib waxaan ka qalin jabshay sanadkii hebel xisaabtaa meesha ku qoran soo been ma aha been wey dhanka marka laga fiiriyo wixii aad ku shaqaysatay waa xaaraan anu odhan maayo waxaasi waa been ha layska daayo beentuna ma fiicno laakiin xoolihii aad ku shaqaysatay magaca asaga ah iyo aqoonta asaga eed sheegatay haddaad leedahay aqoontaasi xoolihi waa ku xalaal shaqaad qabatay aad taqaano waxaan ahay khariij min jaamicati kada oo mutakhasis ku ah adabka iyo luqada dad maahir ku tahay hawsha ayadaa ah dhib ma laha dhakhtar baan ahaa tidhi dhakhtarnimada aad sheegtay iyo aqoonta aad sheeganaysaa haddaad leedahay waxaad ku shaqaysatay waa xaaraan nagu dhihi mayno idan haddii aad sidaas ku shaqaysato xoolana ku kasbato xoolahaasi waa xalaal laakiin beentii aad sheegtay waa inaad ka toobad keento dembi ilaah ka gashay weeye waa kabiira min alkabaa'ir toobadkeen baa lagaga baahanya haddee wadaadow nirig xalaala booli mxuu ah hal booliya ah nirig xalaala ma dhashee ninkan magacu ku shaqaysanayo shahaadadaasu daba taagan yahay shahaadadana been bay ahayd been waxay dhashana waa been wuxuu waa qurub nijaasa maad dhahdeed saa odhan mahayo waxaan leeyahay ninka inuu dhakhtar yahay ama aqoontaa uu leeyahay buu ku shaqaysanaya shahaadaduna waxay ka maqraati kacaysay astaanba inaad aqoontaa leedahay aqoontii hadduu xaqiiqatan buu leeyahay dhab ahaanba aqoontaa uu sheegtay uu helay lagana helay sida raggii jaamacadda ka soo baxayna uu la mid yahay ama waxba dheer yahay xoolihiisii wax lagu xaaraameeyo anugu garan maayo qaybta hore waa qulbantahay intan dambana waa saxan tahay wallaahu aclam jazaak allahu khayr khayr aljaza sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan ka shaqeeyaa dukaan dukaan baan iibiyaa dukaanka waxaa ka adeegta dad aan muslimiin aan ahayn waxa ay jecel yihiin marka ay naga adeeganayaan ama wax inaga gataan in lagu dhaho god bless you oo macnaheedu uu yahay allaha kuu naxariisto ama mungu bariki oo ilaah ku barakay macnaheedu yahay sheekh kelimaadka haddaan u isticmaalo dadka aan muslimka aan ahayn ma dhib baa ku jira bismi illaah eh, marka koowaad dadka aan muslimka ahayn dareen ba iga raacay dadka gaalada maa dhahay baashii baa sii laga sii cararhayaayo in lagu dhiirado oo la yidhaahdo hebel waa kaafir yahuudigii iyo nasraanigii iyo majuuskii weli waxaa la rabaa in la yidhaahdo muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn almuslimuun wa hayru lmuslimiin hawlihii waxaa ina soo galay masar iyo suudaan baa soo gaadhay haddana khaliijka kusii faafahaya dadka muslimiinta ah iyo gaalada marka warkaasaa fiican qur-aanku saasuu u badan yahay mar yar oon badnayn oo dhifdhif ah, baad arki in hayr laga isticmaalo aw aakharaani min hayrikum way yar tahay marka baash horta yaan laga cararayn bidaarsibiq bay kugu gashaay nin walba kaarka iyo baleed lambarka rabisiyaha lagu dhajiyo qul ya ayuha alkaafiruun moorigaasay leeyihiin dadkana muslimiin weeye ahlullaahi weeye nin walba moorigu rabbi saare ha la siiyo yaan laga sarreeganin maalin dhaweyd waxaan la yaabay nin la lahaa cumar matiin waa kii niman muxuu ahaayey luuiyiina meel ku laaya konton imaqay ahaayeen konton iyo dhowr maraykan dhexdu ku laayay laba boob laba qays oo maraykana oo kiristana muxaadaraad qabta waxay dhaheen cumar matiin waa ahlu janno miyaad dhegaysateen wuxuu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu ninkaasi hawshaa sameeyey waxaase ku xumahay buu idhi waa gaal maraykan ah oo kristan ah oo sheekh kiristana boob weeye qays waxaan aad ugu faraxsana nimankan inuu laayey buu idhi waxaase ku xumahay inay qayba ka fakadeen kulli inuu dhammeeyaan rabay buu idhi intii uu laayey naar baa laga xadayn jahannamay ku waarayaanba asaguna waa ahlu janna buu hi awliya ilahi weeye bui asagu nin walboo luudi oo maraykan ku noolla waxaa waajiba buu hi siduu baybalku sheegay in la dilo ama islaam sheega buu ama kristan noqo nimankan in la dilaa waajiba buu hi jannaadma ku gelaysaan hala wado waxaana aad ugu faanahayaabuu aragtidaasooan qaba inaan sheego sharaf bayna ay inaan ku dhiirado muxaadaro weyn buu hayaa tiyaatar buu ka hadlaayaa idinkuna maanta waxaad ku dhiiran laadihiin inaad gaalka dhahdaan ee gaal ninkii lama dhil argixisaa tahay ninkan intuu dhawaaqi iyo xawlmariidaha wax ka bixi iyo suu indha ruux waxaa la rabaa wuxuu aaminsan yahay inuu casiis ku noqdo sharaf weeye diintaadu waxaad aaminsan tahay waa shay qaali ah baasha hala gabanina baasha hala gabaninayo waxaad aaminsantahin sheegta markuu ku arko gaalku inaad diintaada kula qiimo badan tahay kula macaan tahay waagan carruurtaynba waxaan ku ciyaari jirray googaa xaga le guntin macaangeed la fuul gunti macaan geed la fuul waa maxay waa midho midho ma aha waa xalwo xalwo ma aha waa sonkor ma aha waa timir waxaad rabaa inaad tirahdo waa nafta nafta wax ka macaan ma jiro nafta saa u macaanay shareecadana waxay tidhi diinteennaa ka qiimo badan oo loo bixin oo loo hori soo sadaa ma ah diintiinnu horta yaan la quurhsanin taasi waa iga dardaaran qaybta kale ee soo raacda su-aashan waddan baynu dhex joognaa badweyn dad yaroo muslimiin aynu nahay oo boqol kiiba maxaa la sheegaa boqol kiiba soddon weliba inaan ka badan aan aaminsannahay laakiin dawladdu nooma ogolo boqol kiiba soddon xataa annagaa sheeganna waxay leeyihin boqol kiiba xatiin labaatan iyo saddex labaatan iyo shan two tousan intaan la gaarin ninety ninekii ninety eigtkii ninety sevenkii waxay lahaayeen waxaa tihiin boqol kiiba toban iyo saddex haddaaban soo kacanoo markii la batay oo ganacsiga socday oo adduunka la galay oo codayntii aad xataa dhowr malyan noqoteenba waxaa la nimanka lama qarin karaa balxoogow aloo yar kordhiyo badweyn baad dhex joogtaan markaad badweyn dhex joogtaan waa inaad daraasaysaan ood barataan axkaamta ku saabsan la tacaamulka gaalada mucaamalatu lmuslimi lilkufaar dhaqanka kaaga aadan gaalka aad dhex joogto ku dhex nooshahay maxaad dhihi kartaa maxaadan dhihi karin maxaa kuu bannaan maxaan kugu bannaanayn hortaa layska ogaado ma tihid nin dhex jooga waddan islaan oy muslimiin hadiyo kor kaasoo horbixi oo ay ku salaami ood la tacaamuli ood u ducayn oy kuu ducayn badweyn baan dhex joognaa jinni iyo jinkaaba way ku duufsadaan bay dhahan reer koonfureed faca iyo jinba way ku duufsanhayaan idan dadkaani marka yaysan idan aafayni horta bal ka fiirsada la dhaqankiinoo nin walba ha iska hubsado waxa uu kula dhaqmi dadka aan muslimiinta ahay qodobka soo raacee ah ma dhihi karaa gaalkii wax iga ibsaday iyo gaashi ii timid ee xoogow material iga jiidatay ama dhowr daaqadoodoo dhar iga jiidatay allah kuu naxariistiyo allah ku barakay lama odhan karo lama odhan karo ee qaybta hore allah ku naxariisto inaan la odhan karin waa muttafaq gaalku hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba allah kuu naxariista lama odhan karo mana bannaano hadduu dhintay naxariis iyo dembi dhaaf iyo barako midna looma weydiin karo lagumana ducayn karo ninka ugu duceeyana muslim ma aha nas iyo ijmaac baa ku yimid min alkitaabi wasunnati siday culimmadu soo guuriyeen qurdubi baa ijmaaca soo guuriyey nawowi baa soo guuriyey ibnuqayim baa soo guurshay ibnu taymiya soo guuriyey nuuridiin amawsici baa soo guuriyey jamiica alfuqaha'i almuslimiin qur-aankuna waa caddeeyey xadiidka calina waa ku caddaa suura towba soo lama yaqaano xadiidka cali aad ku soo marteenna waa taqaanaan kutubu sita idan waxaan jeclahay ku soo maray eh, kitaab aladab almufrad cuqbat bna caamir aljuhani y waxaa ku soo baxay nin muslim u ego quruxsan oo sidii u duubtay oo yahuudi ah markaasuu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yahuudigii baa salaamay wadaadkii saxaabiga ahaa markaasuu uhi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu addoonkiisi oo la socday yaa wuxuu yidhi saxaabiyow ninka ku salaamay muslim ma ahee waa yuhuudigii hebel hebel ahaa wuxuu idhi iikaadi uu ka daba tega soo sii socda joogsa buhi wadaadow balkaadi istaag haddaayi baad isoo marto waad islaantay saasaad i tidhi ma lihid buui hawsha ayada ah inama alraxmatu wاlbarakatu cala اlmu'miniin walaakin aطa'a allahu xayaataka wa akara maalaka waladaka buui fiqiga saxaabiga u fiirso wuxuu ihi naxariis iyo barako muslimiin baa iskaloo lagu salaama ayagaa loogu talagalay laakiin adugu maadaamaad ibariidisay cimrigaada allaha dheereeyo buu buuhi oo xoolahaada iyo ubadkaad allaha badiyo muxuu ugu duceeyey nacfi adduunyo ibnu cumarba waxaa soo maray nasraani markaasuu asaguna salaamay nasraaniga waa salaanti waa ku gaadahaya salaanti ibnu cumar asna si fiican oga qaaday kadib baa waxaa l ninku salaamay kristan wey uu ka daba tegey ibnu cumar wuxuu ihi salaantayo dhan iisoo celi salaantaydoo dhanba saxaabigaas uu tafsiiriyey soma cuqba ibnu caamir wuxuu kala qaaday naxariis iyo barako muslimiin baa iska leh adugu waxaan kugu duceeyey ilaahay cimrigan inuu dheereeyo ilan jizyaan ka qaadanaynaa inaad noo cibradaan rabnaaye xoolahaada inuu alla badiyo waxaan kaa qaadanaynaa kharaaj iyo muxuu ahaaye iyo jizye awlaaddana sidoo kale nacfi bay noo hayaan ama way noo islaami ama biil baabaan ka qaadanaynaa walaakin ataa allahu xayaataka wa akara maalaka waladak waa xadiid sugan buu ahaa ibnu cumarase wuxuu salaanto dhan ba ii soo celi intaa haddaad anfici weydo xadiidka abu muusa alashcari soo garan maysaan yuhuudda ayaa nebi maxamed agtiisa hindhisa iskaga keeni jirtay xindhisoo bay leeyihiin siuu nabiga ugu duceeyo yarxamukum allah uu yidhaahdo way ogyihin inuu nabi yahay ducadiisa in la aqbalin way ogyihiin nabiga marka rabaa inay gaadaan waa ahlu khayaaniya moogta waa niman reer kaartoole ah marka nabigu waa iska fahmayaa yahdiikum allah wa yuslix baalakum buu ku dhihi jiray ruuxa muslimka markuu hindhisoodo oo uu xamdulilaysto maxaa la yidhaahdaa yarxamuka allah yarxamuka allah muslimiin baa iska leh saxaabigana muxuu ku yidhi inama alraxmatu wاlbarakatu cala اlmu'miniin walaakin aطaala allahu cumrak xayaatak cafwan wa aktara maalaka waladag nebi maxamed iyo saxaabigu ma isdoonteen mise isma doonanin waa isdoonteen ibnu cumarna halkaasuu maray gaalku hadduu dhintay naxariis iyo barako iyo dembi dhaaf looguma ducayn karo ninka ugu duceeyana muslim ma aha biitifaaqi اlmuslimiin hadduu nool yahay looguma ducayn karo naxariis iyo barako iyo dembi dhaaf aad saa oga jeedo haddaad sardeeb ka wadato oo nin faqiiho wax fahansan tahay ood leedahay allaha ku barakeeyo barako bimacnaa oo allaha ku islaamiye ah waa xeeladaysa moogta allaha ku islaamiye ah wada haddaa banneeya hadduu asagu ku yidhahda allaha ku barakeeyo ma loogu jawaabi kara adugu allaha ku barakeeyo ibnu cabbaas bay ka suganta ibn cabbaas baa wuxuu yidhi hadduu gaalku igu yidhah walow qaala lii fircawnu baaraka allaahu fiika laqultu wafiika wa fircawn qad maata buui ibn cabaas iska daa gaal kale hadduu fircawn yidhahda buui allah ku barakeeyo xaq bu igu leeya anna waan u celin wafiikaan dhihi buui wafiika fircoonna wuu la socda ibnu cabaas asagu saasuu odhan jiray marka la yidhaahdo way ka duwanta adu la maagta iyo inuu asagu intuu kuu duceeyo aad oogu jawaabto culummadana aarka ibn cabaas waxay ku awalaan oo ay leeyihiin waa inaad oola jeedo allaha ku barakee macnaheedu allaha ku islaamiyo gaal baraka ma lehe ama allaha ku barakeeyo adduunyada allah kuu kordhiyo haddaadan oola jeedin adduunyada allah kuu kordhiyo amaadan oola jeedin islaamka allah ku soo geliyo oo barakadii kale fiicnayda middaa iyadoo lama ogolo waa tii nabiguna diiday ibnu cumarna diiday cuqbat bnu caamirna soo diiday raxmat ullaahi calaykum wabarakaatu ahlbeyt baa la soo yidhi hawsha hawl islaam wey gaaladu si sarbeeb ah bay ku qaadan karaan barakada ood macno kale ooga jeedo ood xeeladaysanayso ama min baabi almuqaabala ibni cabaas inta laga sheegay gebagabada waxaa weeye hawshaasi caama ma kala sooci kartee waxna ma kala qadqaadi karaane baraka iyo naxariis ka fogow ha ag marin waxyaabo kale u sheeg cimrigaada allaha dheereeyo iyo maalkaada allaha badiyo iyo allaha ku caafiye iyo hawlaha ku wareegayso laakiin naxariis iyo barako ka leexi hawshaasi caamadu intaasa in loo gooya ayaa wanaagsan tafsiilka iyo xeeladaysiga waxaa fahmaya xerta iyo wadaadaha wallahu aclam jaak la sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh maadhaweyto cashirkii markaad akrinaysa waxaa tiri qaariga ama qofka qur-aanka inuu qiro qof kale uu akhriya uu jiraayo waa dembi marka sheekh waxaan jeclaan bal wax yarna noo faahfaahiso bismi waa dembi inaan idhi ma xusuusto laakiin waa laga fiican yahay inaan idhi waa xusuustaa si kastaba noqotee ninka qaariga ah ee codkiisa aad shilaysa laba mid un weeye inaad qaabkuu qur-aanka u akhriya axkaamtii iyo addihii iyo makhaarijtii ee qur-aanka u sugaya aad u sugto way fiicantahay dhib ma lah waxaan ka hadlayna la diidan yahay waxaa weeye inaad codkiisii matasho ood jiso jilid codba ilahay nin walba wuxuu leeyahay coduu alla siiyey sibaa rabbi kuu abuuray codkaaduna qaab u dhigan yahay intaad codkaaga qurxin karto qurxi laakiin wadaad kale turumbadii inaad soo qaadato iyo garridiisii oo tidhahda waan afuufahayaa waa almutashabbicu bimaa lam yucta weeye wa ka laabisi hawbay zuur wadaaddo badan baad diiday ma bannaano yidhi bakar abuusayd baa risaale ka qoray waa haw lagu dagaalamo wadaaddo banneeyana way jiraan marba haddii cibaada aad taaganto qur-aan rabbiga akhrin salaadna aad tukanayso hawl laysku haysto waa xaaraan iyo way bannaan tahay iskaga fogow shakhsiyadaadan ha dilini codkaada allah kuu barakeeyo kaada allah ku tuso kaadaa toostoosi qurxi qur-aanka axkaamtiisana sii wadaad kaloo meel joogana ha labisanin kabaadan lahayn ha xidhanin shaadaadan lahayn ha gashanin kaada allah kuu baraka ku ekow dadnimadu iyo raganimadu taasay ku jirtaa tashabbuha iyo inaad dhar aan lahayn aad gashatana waa laga fiican yahay wadaadana waaba xaaraan bay yidhaahdeen nimanna way banneeyeen oo ibnu baas ka mid yahay marka iska daaya taasa anuu ka hadlahayaa marba hadday noqoto hawl laisku haystaa laga fogaado haddayba canjirid iyo dhaadhaajin noqotona waaba dembi muttafaq ah middaa iyadu waaba dembi oo muran ma laha ee tan kale inaad codki ku qurxsato codkiisi wadaadka ood jaabir iska dhigto marna aad iska dhigto muxaysini marna aad iska dhigto shuraym iyo sudays marna aad iska dhigto mxua xusari iyo raggi lamidka ahaa waa masale laysku hayo way bannaantahay ma bannaan in laga fogaadana wanaagsan wadaadana bidca idaafiyay geliyeen waa min albidac alidaafiyay yidhaahdeen sida kabakar abu zayd oo kale raxmat ullahi tacaala caleyh ha laga fogaado wallahu aclam jazaak allahu khayr khayr aljaza sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh maalin weyto anagoo tukanayno ayaa waxaa dhacday inuu imaamkii sahwiyey atixiyaadkii dhexda ku jirayna uu ka tagay oo u istaagay markii uu istaagay jamaacadii dhan iyo maamuumiintii dhanna waa ay isla taageen istaagii markii lagu wada dhammaaday ayuu imaamkii fadhigii xusuustay oo dib u noqdoo fadhiistay imaamkii markuu fadhiistay ayay jamaacadii kala jabtay oo qolana imaamkii bay la noqotay qolana istaaggii bay sii wadatay sheekh yaa saxan qolooyinkaasaa u tukaday bismi illaah hawshu inay saa u dhicin baan u malayn saa'ilkuun su-aasha ku toos ku toosiistaa dhici karta waa waa hawl dhib badan imaamku waa bini aadam hadduu sahawiyo su-aalaadka midna waa waaqic midna waa mafruud labaduna way bannaan tahay mid la qadarahayo oo inay dhici karta laga wacaalqabo oo la sii ogaanayo xukumkeeduna way bannaan tahay haddaan ayn xujo ahayn oo aan wadaad lagu xujaynayn mid dhacda hadday tahana waa khayr laba gooro marka waxaa weye saa'ilku jawaabtiisu ruuxa muslimka ee imaamka ah haduu sahawiyo atixiyaadka dhexa uu ka tago oo uu istaago isqotonsho inuu noqdo ma bannaano haddaad si fiican istaagto ood istaag quman istaagto inaad ku noqoto atixiyaadka ma bannaa ma'muumiintuna inay subxaanalahi markaa ku yidhahdaan lama ogolo inta uu fadhiyo ama uu sii socdo godan yahay xoodan yahay ee weli uusan isqotominin ha qabteen subxaanallahi ha yidhaahdeen ayib ha celiyeen hadday subxaanallahi ku kari waayaan oo qumaanta u istaago waa in la raaco subxaanallaahi dhagaabintana waa laga dayn waan la raaci imaamkii asagoo isqotonshadu si fiican u istaaga haddii inta subxaanallaahi mingara lagaga dhigay dhagaha laga raacay uu soo noqday oo u fadhiistay salaadiisi way buraysaa cindana haddaan shaaficiyanahay waa baala salaadiisi waa ka kac nas ku yimid fii sunan abi daawuud midkiin hadduu adxiyaadka dhexe ka sahwiyo oo uu istaago si quman u istaago uusan noqonin hadduu xusuusto ama la xusuusiye asagoon weli dhammaystirmin istaaggiisi iyo jooggiisii ha noqdo idan nasku waa sidaa hadduu khilaafay naskaas oo asagoo si fiican u istaaga uu soo noqday shaaficiyadu in badanoo ka mida ah salaadiisa agtiisa waa baail wadaadana ma buraysay leeyihiin labadii kooxood keebaa fiican labadii kooxood waxaa fiican kooxda istaaga ku hadhay kooxda intay la istaagtay imaamka isqotomisay yaa halkaa inay ku sugta markuu soo kaco ha la sii qabsadeen hadday la socon karaan oy aaminsan yihiin salaadiis inaysan burin hadday qabaan inay burtayna haskagaba tageenba hore ha usii socdeen ha sii rukuuceen ha salaadooda ha dhammaystirteen kadib xisaabtu waxay ku haraysaa wadaadkii soo noqday iyo wadaadihii raacay ee ma'muumiinta ahaa kuwa ma'muumiintu ayagu waxaa muuqata inaysan la istaagin oo subxaanallahi se ugu danbe soo celiyeen asaga ayagu maysan raacinoo fadhigay weli joogaan ayagu waxba kama bi'in salaawaddooda way u fiican tahay waa markaynu ka hadlayno madhab اljumhuur ama alxanafiya wاlmaalikiya oo qaba imaamku salaadiisa hadday burto waxaa la buri tii ma'muumiinta waa bad kale baab kale weeye hadan meesha waxaan ku soo hadhay imaamki xaalkiisi imaamkin baa waxaa laysku hayaa mar hadduu istaag ka soo noqday salaadiisu way burtay iyo ma burin wallahu aclam jasaak eh, allahu khayr raalli ahada insha allah tacala dhowr su-aalood baa inoo horay waa iska dhammaynaynaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay isaguna sheekh markaan qur-aanka akhrinayo ma ii bannaan tahay inaan gacanta ku qoyo candhuuftayda marka aan gedinayo xaashida musxafka bismi illaah baashu hadday qur-aan gasho way yar adag tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi dalika man yucadim xurumaat اllaah fahuwa khayru lahu cinda rabbih wman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwى اlquluub alimaam الnawowi fii sharxi اlmuhadab ama sharxu saxiix muslim labadaa kitaabku haddama xusuustee wuxuu soo guuriyey culimmadu inay ku ijmaaceen kitaabka qur-aanka in la ilaaliyo oo la dhowro xaggana la ixtiraamo la qadariyo waa waajib wa ajmaca alculamaau calaa siyaanati اlqur'aani wa xtiraamihi kitaabka qur-aanka in la ixtiraamo oo la qadariyo oo la weyneeyo ilaahayna waa ka hadlay culammada muslimiintuna waa isku raaceen waa waajib diineed shay walbo muslimiintu u arkaan inuu yahay quudhsi ama daraabid ama xurmadaro ama qadarin la'aan iyo qiimayn la'aan ma bannaana kitaabka qur-aanka in lagu sameeyo in korkiisa kutub la saara ma bannaano in asaga lagu fadhiista ma bannaano in wax kala la saara ma bannaano in xaggiisa lugaha loo duwa ma bannaano bacdu alculamaa masxaf guri uu dhex yaallo maysan seexan jirin waxayna dheheen waxaan ka baqaynaa habeenkii annagoo jiifna in ama luga xaggiisa u taagno ama ay neef naga fakato aan asagii mxuu ahay air fresh aan ku daaro oo meesha xurmadarra ka soo baxdo in lagu neefsado qolkuu kitaabka qur-aanka ku jiray oo xogow neef kaa timaaday diidan yihiin in la carfiyo la udgiyo la fuuxiyo oo uunsi iyo cuud loo shidaa la rabaa mooye in xisaabtii muxuu ahaayay xoorka lagu sii daaya lama ogolo waad fahanteen baan u malay waxaa kuu yimid candhuufta intii aad uf la yidhaahdo farta lagu qoysto waraaqda lagu rogaayo waxaan idin weydiinaya hal su-aal ninkeebaa ogol intaan tuf dhaho inaan wejiga ka mariyo adoo ag fadhiya hadda intaan candhuuf ku tufo farteeda aan wejiga wadaad hadda ka mariyo ma xurmadaru u arkaya imaamku mise qadarin buu u arkaya igadaa inaan wadaad asaga sheekhiisii ahay oo xurmaynay ka reeb meesha xasaan oo xerow soomaaliyada ama caamay soomaaliyeed soomaaliyada wejiga wax kaa mariyey maxaad u aragtaa xurma daro kitaab qur'aana tuf waraaqdiisu ku rog kitaabka iyo ruuxana kee xurmo badan kalaamkii ilaahay waraaqbu ku qoraa iyo addoon birrina gaaloobi kara maantana islaami kara xaaraanta qasanhaya marna fiicnaanhaya hadduu wejigiisa in cadhuuf la mariyo uu diiday kitaabka ilahay isha maxaad oga marinaysaa hawshaa aad ha looga fiirsado hawshaas aad ha looga fiirsado kutubka qur'aanka kitaabka qur-aanka la xurmeeyo ha la qadariyo haddaan masalada hoosta ugu dego wadaaduhu waa saddex laba qaybood intaan arkay wadaadda yidhi kitaabka qur-aanka wadaaqiisa candhuf haddii lagu rago waa lagu gaaloobi diinta islaamka lagaga bixi waa kufri iyo riddo maalikiya sidaa qabta culummo ka mida qaba ragga tasriixiyey waxaa ka mid a intaan xusuusto alimaam abubakr alqaadi ibn اlcarabi fii kitaabi caaridaة اlaxwadi fii sharxi tirmidi maalikiyadu marka hawshaasi ma ogolo waxay isku dhex yaallaan waa xaaraan ee lagu gaaloobi maayo iyo maya waa lagu ridoobi annaga shaaficiyada waxaan leenaha waa xaaraan hawshaa ha laga fogaado way xaaraan iyo waa gaalnimay culummadii muslimiinta ay madaahibta afarta u badan yihiin wadaaddo dambe wahaabiye ah oo ibnu baas ka mid yahay iyo ibnu cuthaymiin waxaan ku arkay iyagoo odhanaya quursi iyo ma ahe bahdile waxaa raba waraada in lagu rogtay way bannaan tahay laa ba'sa laa ba'sada aniga xasana kuma qanacsani wadaaddaha ka soo yeedhay madaahibta ee aan sheegay waa gaalnimo iyo waa xaaraan bay taagan yihiin intaan ka warqaba afarta madhab hal masalay banneeyeen badhna xarimeen badhna waa karaaha dheheen looxa ardaygu markuu qur-aanka ku dhiganhayo meeshii ka khaldantay ee ingegtay candhuuf ma ku tiri karaa taasay shaaficiyadu dhahaan waa karaaha iyo way bannaan tahay badhna ay dhaheen waa xaaraan taasaa karaaho iyo jawaas iyo laisku hayaa taxriim laakiin kitaabka qur-aanka ee masxafka waraaqdisin candhuuf intii lagu qoysto farta lagu rogo waxaan ku arkaa inuu fuqahada waa xaaraan iyo iyo waa riddo iyo gaalnimo ha laga fogaado ha layska ilaaliyo haddaad ka maarmi weydo oo ragga faraha aad aan ka dhidi aanfartiisu wax rogta aad ahayn biyo yar soo soo aldhig biyo nadiifoo daahira farta intaas ood ingejiso ku rogo ama intaa waxaa isdhibine adoon biyo keenin baad rogan kartaa adoon canruuf badin baad rogan kartaa hawsha ayaan la fudaysanin bidaar sibaq bay kugu gashaa kitaabka qur-aanka la ixtiraamo ha la qadariyo hawsha la yska ilaaliyo anugu waxaa idin leeyahay waa gaalnimada idin dhihi maaye hawshaa waa khatar weeye ixtiraam daraa ka muuqda inkast waxaan u takfiir ugu boodila ahay oon kuu dha ilaahay waa lagu gaaloobayaa qadarinta iyo ixtiraamka iyo hawsha sharfidda ah ayaa masalo curfiga u laabanaysaa markaan curfigeenna hadda aan fiirinno qadarin qadarin darra ma aha quudhsina ma aha idan laakiin maadaama wadaadda gaalnimo gaadhsiiyeen oo muxuu ahaayey barkood ba ay ka wاlqalbu lilawraaqi biاlbusaaqi amrun qabiixun qad amrun qabiixun shaaa fi اlaafaaqi yay la istaageenba in lay lagu busaaqi iyo candhuufta lagu rogo kitaabka qur-aanka waa amrun qabiixun shaaa fi اlaafaaqi ayib marka waxay soo istaageen oo yidhaahdeen waxaaba sameeyey bacdu man yunsab ila اlcilmi yafcaluhu lijahlihi اlmurakabi bay gaadhsiiyeen waa jahli murakaba in la taabto gabagabadu ma bannaano kitaabka qur-aanka waraaqiisa in candhuuf aad faraha marsatay aad ku rogto waa gaalnimo iyo waa xaaraan bana isu dhextaanlaha laga fogaado wallah aclam jasaak allah khayr sheekhana eh, sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh eh, ridaaca maxaa la ictibaarinayaa nuugma intee la ayaa loo baahan yahay qofka weyn iyo ilmaha yarka ama isku midba ridaaca dadiisu cinda jumhuur ahlicilmi nuugmadu waa wixii laba sano ka yar ilmuhu inuu laba sano ka yar yahay naaska uu nuugo ee caana uu ka jaqo ayay hooyo ku noqonaysaa islaanta carruurteedana waa la ogu noqonayaan wadaadkii qabe ee caanaha lahaana waa aabba ogu noqonayaa wadaadka walaalkiina adeer ogu noqonaya wixii nasabe ku sugnaan jiray ridaaca sugahaya waa ilmaha aan laba sano gaadhin laba sana iyo wixii ka yar ah maa duuna alxawlayn laba sana iyo wixii ka yar ama laba sana hataa wixii ka hooseeya ayaa nuugmadu ay wax taraysaa shanna waa inay gaadho shan nuugmo inay isku xigto shardi ma ah inay xidhiidha shardi ma ah shan goor ilmuhu hadduu haweenay noogo laba sanana ka yar yahay ilmaheediibuu noqon wiilkeediibuu noqon caruurtoodeeduna waa walaalihii odaygii qabay waa aabbihii halkaas hawsha ka furmaysa haadaa waa ra'yi culamo badan ay qabaan annaga shaaficiyadaa shanta qabnay inta nagu raacday maalikiyadu iyo xanafiyadu iyo wadaado badanna waxay leeyihiin waa idinka yeelay da'da oo laba sano wixii ka yar waa idinka yeelay laakiin nuugmadu laba nuugma iyo hal nuugmaa ku filan hal mar inuu jaqaa ku filan oo ka dhargo ilmuhu hadduu hal mar haweenay nuugo ama laba goor nuugo caano ku filan uu ka qaado waa ilmaheedii shanta shardiba ma aha tobanna iskabadaabay dheheen ruuxa weyn iyo ruuxa yar in la kala qaadana waa madhabkay culimmadu u badan yihiin nin weyn oo afar sane iyo shan sane iyo toban jir iyo ka weyn hadduu haweenay nuugoo soddon goor uu ka dhargo wax qiimaa ma laha cinda jumhuur اlculamaa wax qiimaa ma laha xukun kuma xidhno dad yaroo saxaabada ka mida iyo taabiciin aan badnayn iyo bacdu اlfuqahaa oo dambeeyey ayagu waxay qabaan ridaacu اlkabiir waa ka ridaaci الsagiir ruuxa weyn nugmadiisu ruuxa yar bay la mid tahay wadaadana waxay ku qaydaan xaaje iyo daruuro oo ibnu taymiye ka mid yahay iyo jamaaca min alfuqahaa ay kamid yihiin labadaa ra'yi baa jira hadda ka horna meelahayna ku faahfaahinay ruuxa hawshaa marka nuugmadana soomaaliya ma sixi karto waa lagu wareeraaye ha laga gaabsado waxyaaba badan baa ka soo baxa xaqeedin aan la oofinin lagama fiirsado haweenka soomaaliyeed waxaan odhan lahaa ha ka fiirsadeen carruurta guryaha joogtay lagaga tegay ama ay u yimaadeen naaska ay afka dalaq u siin hayaan reemiyigu waxaan u malayn badankood inay isdhaldhaleen baan u malayn reemiyi ninkii soo maray baa garanhaya haddii haweenay ilmo yar ay ka tagto ay ka aroorto ama hawl ay qabsato ta kale irmaan baa nuujinkaa intuu sii jaqaqliyay hooyadii bay ku simaysaa waxaa laga yaabaa maalin dhan inay hayso oo intaa shan goor ka badan ay xataa nuujiso waxaa laga yaaba maalinka in lagaga tago oo sanadkaa gudihiisa toban goor lagaga taga oy nuujiso mana ictibaariyaan waxna kama soo reemiyigu hawsha way ku aafaysan yihiin reer magaalka labtirkadu ha ka fiirsadeen soomaali nuugmadu mamaba taqaanaba in lagu walaaloobo wadaadkiisha boqolsoona waagu hawshaa bilaabay wixii ka raacay eetixaad ay ku dhigeen waad ogtihiin wallaahu aclam jasaak allah khayr eh, saa'ilkan wuxuu leeyahay eh, sheekh salaadda markaan xidho ilamaa ay ka dhammaanaysaay xadiisu nafsi ama sheeka ayaa nafteeda ku mashquushaa mid adduunyo iyo mid diineedba ilamaa aan garan waayo salaada maxaan tukaday mise rakaca aan tukaday sheekh marka salaadaan noocaas ku tukadaay ma saxbaa ma ansaxaysaa maxaad se igula naseexayn lahayd barka allah fiik salaadaasi waxaa loo badan yahay inay ansaxday laakiin ajirka aad ka heli baa aad u yar ajirka aad ka heli lagaaga qori baa aad u yar salaadii lagugu dembi dhaaf miisaanka xasanaadka ay kuu gasho aakhare ay wax ku tarto ku badbaado baa la rabaa ajir aad u yar oo intii aad ka xusuusata ah unbaad ka heli amaa faradkeedu iyo waajibkeedu wuu kaa dhici sida loo badan yahay jamaaca qabta salaada nooca ma ansaxaysana way jirtaa oo daahiriya loo tiiriyo marka waxaan ku naseexaynayaa salaadna markaad gashada meesha aad ku tukanayso ku sujuudayso fiiri shaydaankana iska naaro ilaahay ka soo maangal istiftaaxa iyo tawajuha si fiican usoo akhri lana dagaalan naftaadu inaad qalbigaada xaadir ka dhigto isku day marka horena wixii mashaaqisha iyoad ka fikiraysa dhanba iska soo xidhxidh iska soo xidhxidh telefoonka iska demi sujuuddaada iyo goobtaada wejiga dhigi fiiri ilaahay shaydaan ka magan gal naftaada inaad qasabto ood qalbigaada xaadiriso ood joogtaysana isku day ilaahayna subxaana wa tacaala markaad salaadaha tukanayso iyo marar kalena ka bari in waswaaska uu ka ilaaliyo iyo shaydaanka khushuuc iyo khuduucna uu ku siiyo qalbigaadana uu ku xasiliya salaadaha ilaahay ka bari ilaahay subxaana wa tacala dadka muslimiinta o dhan baa qalbigooda salaadaha ku xasiliyo shaydaanka fitnadiisa iyo waswaaskiisana ha ka qabto wallahu aclam jaak allahu khayr sheekh sailkan isagana wuxuu leeyahay axaadiista ku imaatay salaatu shuquur iska soo gabagabena insha alla axaadiista ku imaatay salaatu shuruuq sheekh ma sugan tahay se labada ragca ee fajirka ka horeeya hadday iga tagaan raatibadaas bacda alfajir ma soo qalayn karayaa sunnadaa sunatu shuruuq loo yaqaanee dadku u bixiyeen markii intii salaada subax la tukado la wardiyo qoraxdu markay soo dheeraata la tukado way sugan tahay nabiguna waa samayn jire saxaabaduna way samayn jireen hala tukada lagu dadaalo waa qiimo badanta waana khayr badanta salaada fajarka ragcataynka ka horeeya hadday kaa tagaan axaadiis laba ah baa ku timid in la qadaynayo markaad salaadda fajar tukato ee dhammaysato baad tukan kartaa intayna qoraxdu soo bixin baa tukan waad iman dhib ma lah markaas salaadii ay dhammaatay oo qoraxdu soo baxda oo duhur horti aad xusuusatana waad soo qallayn kartaa xilli walbood xusuusato rawaatibta salaadaha raaca fajar iyo cisho iyo maqrib iyo duhur iyo casarba sunnooyinka rawaatibta ah haddii laga tago ama la xusuusto la hilmaamo waa la soo qallayn karaa dhibna malaha wallahu aclam jaak allah khayr khayr aljaza su-aasha mar horeba tamalineen sheekh saalkan wuxuu leeyahay axaadiista sheegaysa qofku markuu suxuuranayo haddii lagu adimo isagoo weelka qacanta ku haya inuu dhammaysan karo waxa uu qacanta ku hayaay sixadeeda ka waran haddayse sugan tahay tafsiirkooda sheekh seed aragtaa su-aasha qaybta ma fahmin tafsiirkeesa u aragtaa ma aanan fahmin laakiin xadiidka odhanaya midkiin asagoo raashiimanaya suxuuranaya haddii lagu aadaamo weelka asagaa ha dhammaysto ama yuusan weelka dhigin ilaa uu dantiisa ka bogto uu ka dhargobi macna oo asagu dantiisa oga tago oo aadaanka dartii weelkiisan u tuurin xadiidka anas baa wariya sunan oo abu daawuud buu ku yimaadaa iyo meelo kale wadaaddo badan way sugaan abu xaatim araasina waqfi buu ku cilleeyaa si kastaba noqotay xadiidkaa inuu sugan yahay wey dadka qaarkii xadiidku ka daadegi la'yahay xataa wadaaddii qayba ka mid ah inuu sugan yahay buu mari la'yahay wuxuu u mari la'yahay waxaa laga soomaa raashiin iyo cunto iyo baad iyo biyaa laga soomaa anoo daliigahaya hilibkii oo suxuurtii wada aadaankii hadduu igu yeedho sii wado wadaado maxay tahay kuleeyihiin shareecadu naxariista ilaahay bay ka mid tahay ilaahay naxariistii lufigiisa iyo dhimriday ka mid tahay wuxuuse ogol yahay wadaadka taa taadiidan wuxuu ogol yahay in uu intuu ishilmaamo waslad hilibba iyo haaf beriisa uu ka dhargo kadibna cabitaan uu dalbado uu ka dhargo istakiin isiya uu yidhahdo ilkaha uu feedho hadhow u yidhahdo waan halmaamay soonka waa ii jiraa fa inamaa saqaahu allaahu wa acamah wuu ogeliya midda ayadaa wuxuu le waayo halmaan hadal kuma jiro maxaad naxariista ilaahay ku diidday in adoo dadaalay oo diyaargaroobay inaad suxuurato fajarka ka hor oo soo kacay kadibna wixii intay isdabaamareen aan iska dhaagayn lagugu aadaamay addoonka ma khaldamay misugu qasda addoon khaldamay wey oo lahaa aad xuuratid intaan waagu baryin laakiin wix intuu ka degdegay oo raashin ka yar daahay islaantina ay ku noqotay marjo ku noqotay iyo suxuurtii kala soo daahday ama intuu kulaysanhayayba hawsha ka hallowday gabdhaha yaana weerarine gabdha fiifiican bay u badan yihiin idan ninkaa waa dadaalay surmaseegtaa ku dhacday surmaseegtadaasi baa ilaahay subxaana wa tacaala oga naxariista waxayna iska dhamaysay raashinkaadi ninkii halmaame ee ka dhargay hilibka iyo oodkaca ah, istakiinkan soo qaatay iyo kani waa isku meel kanaa weliba cudurdaarka ka mudan ninkan wuxuu bilaabay waxaa la dhammaystir kaana asagoo barqi iyo duhur marahaya ayuu ka dhargay raashin uu ka daacsaday oo eena uu u cabbay marka labadoo naxariis rabbi weeye labadoo shareecada xukuntay isku meel weeye tafsiir kale ooma baano hadduu xadiidku sugnaado waa inaad saa ugu dhaqanto hadduu saatada ka sunnayn iskagaba cidna kugu qasbi mayse laakiin waxaa la rabaa markaad leedahay waa daciif inaad xujooyin iyo qawaacidda wax lagu daciifiyo aad soo marto marinkii xadiis loo mari jira baan kaa rabnaa anaa diiday caqligaga ma yeeli karo lagaa dhegaysan maayo mush macquul socon mayse wuxuusan mush macquul ku ahayn baan kaa rabnaa oo cadcad markaan baan kaa hadhaynaa haddii la nin walba wuxuu uu qaadan waayo ha tuuro shareecadoo dhan baa dumi waxaad diidan tahay waa inaad gar iyo xujo ku diiddo wallahu aclam jaak allahu khayr khayr aljaza su-aalihii way dhiman yihiin weli waan iska soo gabagabaynaynaa baarka la <laughs> tafsiilka wuxuu ka wadaaba dhici kartuu sheekh irshaad leeyahay weelkii dhulka yaalay iyo kii gacanta lagu hayay waxaa dhici karta inuu ujeedo saa'ilku tafsiilka raashinkii badnaa iyo raashinkii yaraa waxaasu dhan kala qaad male xadiidku naskiisa wuxuu ahaa idaa samica axadukum الnidaءa wاlinaau fii yadihi falaa yadac xataa yaqdiya xaajatahu min aw kama qaala sal lay slam midkiin hadduu aadaanka maqlo asagoo weelka gacanta kula jira ama gacanta ku haya weelka yuusan dhigin aadaankaas waa aadaankii xarimhaya raashinka aadaankii salaada lagu gelahayo wey kii hora sheekh ma aha kaa waxba ma xarimo islaantaad iska barakaysan raashinkaad iska cuna midka asagaa ah. waxaa laga hadlaya waa adaankii dambe ee raashinka xarimayey weelashuna laba qaybadu midna waa la hayaa oo sida shaha iyo biyaha la cabo midna dhulkaa la dhigtaa weelka dhulka la dhigtay raashinka iyo badiisku ku jira miyaa la qaataa midka xeedhadoo kale ee fudhaalka lagu wado ama qaadadu saanbaa qaadada loogu waday kii gacanta lagu hayay iyo kii kuhoos yaalla waa isku xugum la kala qaadi maayo wallahu aclam raashinka badan iyo ka yaran la kala qaadi maayo ilaa aad dantaada ka gudatood ka dheregtada cir weyn tahayna waad wadi haddaad cir yar tahayna waad wadi jaak allah khayr su-aalaha w weli way noo saarsiyen lakin waa iska dhamaynaya waa soo gebagabeyn insha allah su-aasha inoogu dambaysa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh sakaatufitriga ma ku bixin karnaa mise waa suuga bay noqon kartaa sonkorta saliidda baastada iyo caanabooraha sakaatufidrigu sheekh ma ku baxaysaa ilmaha laakiin dhiciska ah ma laga bixinaya sakaatufidri dhiciska iyo wixii uura in laga bixiyo way bannaan tahay haddii ciiddu ay soo gaadhay ciiddu habeenkeeda ka horreeyey haduu joogay oo hadda sagaaliy oo kale ama soddonka oo kale uu joogay ama xun ka soo gaadhay in laga bixiyo way bannaan tahay laakiin waajib ma ah iyo dhicis midna kuma waajibto laakiin waa sunno in laga bixiyo oo bacdu saxaaba samayn jiray waata waa la midda ku saabsan suugada iyo wixii koosaara inaan lagu bixin karin horaan baan ka soo hadlay ku noqod ma laha caanaboodaha i yimid wadaaddaha anagu caanaboodaha waxay dhihi jireen aqidkii lagu bixin jiray bay la yihiin caanihii fadhiga ahaa Eh, ama garoorka loo yaqaan ama fadhiga la yidhaahdo eh, reewaamuhu iyo reer koonfurta u yaqaanaan isku meel baa la marin bay dhihi jireen laakiin intaan ka warqabo canabooruhu nafciga waa lagala baxay caanabooruhu nafcigii iyo muxuu ahaayey subagii waa laga bixiyey caananliidaha qaybo ka mid ah waxay ku qoran kaamilu dasam wuxuu wataa duxdiisiibuu wataa iyo dufankiisii ka noocaasa waa lagu bixin karaa wallahu aclam sheekh raallihaw su-aal yar oo muhiim oo nin walaal uu leeyahay la weydiiye aan ka daba tuuro sheekh saaiilkan wuxuu leeyahy sheekh suuqa dhibaataa nagu haysataa dhibaatadaas waxa weeyaan sheekh alaabta orijinaalka loo yaqaano ama kambaniyada saxda ah laga soo gato badeeco markii aad keento badeecadaas noocay rabta ha ahaato kaba ha ahaadaan ama dhar ha ahaadaan oo aad kambani sax aad ka soo gadato dadka suuqa jooga qeybo ka mida ah waxay samaynayaan alaabtii sambalkii aad keentay intay kaa qashaan inay qaadaan isla markaana kambaniye aan alaabtii lahayn ay u geeyaan alaabtii oo feegana ay magaalada marka saa ay ku keenaan sheekh marka arintaa iyadaa maxaad naga odhanaysaa oad noogu naseexaynaysaa hawshaa qaybta hore ku saabsan kambaniyaasha wax laga soo samaysan aduguna aad ka soo samaysatay ninkan dambena oo feegka ka soo samaystay ka hadalkeeda iyo faahfaahinteedu goobtan iyo fadhigan ma qaado ra'yi gooni aanan ka qaba ood ogtihiin badankiin haddana kama hadlaayo qaybta ku saabsan feega la soo samaystay ninkii soo samaystay waxaa waajib ku ah inuu sheego inuu feeg yahay inuu feeg yahay tayadiisii la dilay maradu tayadeedii la khafiifiyey dabadu tayadeedu ay dhimatay kabuhu ayn sidii orjinka ahayn waa inuu ummadda u sheego hadduusan u sheeginoo saa ku ganacsado waa xaaraan xoolihiisuna waa xaaraan kama xajiyi karo lagama xabaali karo sadaqa kuma bixin karo waa qurb nijaasa wuxuu watoo dhanba hadduusan caddaynin xoolihiisa waa xaaraan sakadooda asagu ma bixin karo waa xoola islaam oo uu soo dhacay weeye oo muslimiinta ka dhacay oo khayaano ku dhisan kama xajiyi karo laga kafin mahayo ma sadaqaysan karo waalid ma cusin karo caruur iyo haween ma siin karo xaaskiisa kama beeli karo waa hadduusan caddaynin hishiga iyo khayaanadaa amaa hawshii labada kambani kambanigu hawl asaga u xidhan hadday tahay oo kambani islaan uu yahay xugun buu yeelan hadduu kambani gaala yahay hawshan asaga u xidhnaydna xugun buu yeelan hawlahaasna hadda kuma faahfaahin karo nairobi markan ka tagan faahfaahin doonaa wallahu aclam jasaaka allahu khayr khayr intaas ayay su-aalihii maanta inoogu dhan yihiin ilaahi subxaanahu wa tacaala sheekha miisaanka xasanadka saawul saaraan lahana annagana allah nagu anfaco wa salaamu ullahi calaykum su-aali haddaad qabtaan mubaashara sheekh kusoo dhawaadin leya insha alla taala intaydi waa soo xidhay marka qofkii su-aal mubaashara qaba weydiin kara sheekha haye darka sidiisii loo daayo weeye laakiin waxay leeyihiin shaarka haddaad laabto ama sarwaalka aad laabto oo adoo la soo gala sarwaalka kuu laabanyaha ama shaarka kuu laabanyaha waxay la mid tahay maradii lagaa nahyinayo o lagu diidayo bay la mid tahay arrintaasna waa weli waxaad dhacaysaa ku dheelahay haddii maradaada arrintaasi dharka in la celceliyo marka la tukanayo ama la laabo waxaynu kaga soo hadalnay kitaabkii sifatka ah xadiidkii ahaa nabigu wuxuuna faray inaan maryaha celcelinno ama aan la laabno nabigu noo diiday nagana reebay ha samayninuna yidhi bay culamada muslimiintu laba ra'yi ka qabaan wadaadda waxay leeyihiin sida loo badan yahay ah salaada gudaheeda waxaa la diidan yahay adoo maradii dheer la soo galay salaaddii inaad celceliso gi'i ood khamiiskii mar laabato ood macawistii mar kor u qaaddo ood cumaamadii marna duubto marna celiso taasaa la diidan yahay fi salaa waana salaadda gudaheedu amarku khuseeya iyo nahyu haddii laakiin sarwaalka kuu laaban iyo khamiiskii sharka kuu laaban oo meel fiican ku jira aad soo gasho intaad salaada ku jirtana marada aadan celcelinin waxna aadan la laabin dhib malaha yidhahdeen labadaa ra'yi baa jirta ra'yiga ku qaydaya salaada ayaan anugu arkaa inuu saxan yahay haddaadan horaan soo lalaabatay dhib ma laha laakiin salaada dhexdeeda inaad marada ku lalaabto ood qamiiska ku jebiso ama saralka ku jebiso ama shaarhka aad laabto markaasaan la ogolayn laakiin haddaad horaan issoo yaryaraysay adugu oo issoo gagaabisay dhib malaha furfur ku dhihi mayno haddaa isugu qabaa jira waa la furfuri oo aduu taagan kaa furi oo sharkii sii dayn oo sarwaalkii sii dayn hawshaasi waa laga quruxsan yahay hadduu wadaadku wixii soo laabtay salaada dhexdeedna uusan ku gadaama dhammaanayni faraha laga qaado wallahu aclam cabdiqani far baad taagaysay tii hore waad dhamaysato maaha marxaba sheekh marxaba adaa u dambeeya waa wakhtigii baa dhammaaday baa layidhi si fiican saa'ilku wuxuu leeyahay baabuurta waaweyn baan ku shaqaystaa baabuurkiibaa meel laga soo raray wixii la soo saaray konteynaradii iyo wixii la soo saaray iyo xamuulkii yaa khamra lagu dhaxarka aanan ogeyn aniguna aanan ka warqabin mulkiilaha ah lacagtii kirada ahayd maxaan ku samaynhayaa annaga shaaficida waxaan leenahay qowlaa tafriiq safqa hantidii aad soo qaaday baad fiirinaysaa xamuulka iyo gareedyada khamrada intay dhan tahay boqolkiiba toban miyay kirada kaga aadi boqolkiiba labaatan miyay kaga aadi boqolkiiba soddon miyay kaga aadi lacagtii baad qaybin qaybna waxaad ka dhigi lacagta khamrada lagu soo qaaday qaybna xalaashaadii aad ku soo qaatay dharka iyo saliidihiiy maacuuntii kale lagu soo raray baad ka dhigi waad ku fiirinaysa intay la eg tahay marka xamada gooni loo dhigo iyo alaabta kale xalaasheed gooni loo dhigo intay isu eg yihiin boqolkiiba toban boqolkiiba saddex boqolkiiba afar nisbada ku aadan barsentejka ku aadan khamrada baad iska celin oo sadaqayn muslimiinta iyo masaakiinta iyo danaha guud baad ku bixin aduba isdhaafin ubadkaana siin maysid waalidna siin maysid xaaskaana ku masruufi adna isticmaali maysid masaakiinta kalaad kaga bixin wixii kale ee ku soo aaday xoolihii xalaasha waa ku xalaal wallah aclam baarak allah fiik